الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله kitaabu sifaati almunaafiqiina wa axkaamihim wuxuu ku saabsan yahay sifaatu lmunaafiqiin munaafiqiinta tilmaamahooda iyo wa axkaamihim xukunka iyo xukumada lagu xukumo munaafiq waxaa la yidhaahdaa man yudhiru lislaam wayubdinu lkufra waa qof islaamnimada muujinaya gaalnimada islaamnimada daahirsanaya oo muujisanaya gaalnimo iyo kufrina qalbiga ku qarsanaya <clears throat> marka isagaa ka shar badan oo ka dhib badan oo ka qadar badan kuwa gaalnimadooda ay noo muuqato isagu waa kugu dhex jiraa waa kula tukanayaa waa kula soomi waa kula xajin waa kula jihaadi laakiin dimindaabada iyo shirqoolka iyo xaabinta hoose iyo dagaalka hoosuu wadaa cadowga <clears throat> kale ee gaalada ah ee kusoo geli karinna wuxuu u yahay madkhal iyo sahan buu u yahay oo xogtii ayaga aynan ogaan karin buu ogaanayaa oo siinayaa marad khabiia wey aada u xun fii quluubihi maradun fazaadahum allahu maradaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay cudur xun oo marad ah waxayna galaan naarta meesha ugu hoosaysa ina almunaafiqiina fi daraki alasfali min annaar marka qoladaas sifooyin bay leeyihiin maadaama oo islaamnimadu ay tahay acmaasha muuqata ee daahirka ah inuu qofka afka ka tawxiidsado oo salaad tukado oo acmaashii daahirkeed uu la yimaado waa islaamnimadii oo hoggaansan guud weeyaanoo qofka lagu garan karo laakiin qalbiga waxaa ku jira iimaan baa la yidhaahdaa ama nifaaq baa gala ama iimaan ilaahay unbaa garan kara laakiin tilmaamooyin baa laga bixiyay iyo sifaat sifaatkaasi qofka ku sifaysan inuu munaafiq yahay oo qalbiga uu ka gaal yahay ayaa lagu sheegaa qaala xadaanaa abu bakr abi shayba abu bakr bn abi shaybata qaala xadaanaa alxasan bnu muusa qaala xadaanaa zuhayr bnu mucaawiya qaala xadaanaa abu isxaaq aba isxaaq aلsabeyci camr bn cabdillaahi alhamadani qaala anahu samica wuxuu maqlay zayd bn arqam radia allahu canhu saxaabigaa jaliilka oo yaquulu leh kharajnaa waan baxnay maca rasuuli illaah rasuulka maciisa calayhi salaam fii safarin safar baa nabiga raacan oon la soconnay asaaba safarkaasoo asaaba annaas dadkii uu ku dhacay fiihi safarkaa dhexdiisa shiddatun adeeg iyo dhibaato iyo mashaqa ayaa ku dhacday oo gaajo iyo oon iyo dhibaato safarkii lagala kulmay oo adag ayaa saxaabadii ku dhacday oo qabsatay qaswadaa waa qaswatu tabuuk wa qiila qaswatu banilmustalaq labadaba waa la sheegay tabuuk bayna u badan tahay oo ay riwaayooyinka qaar ishaarayaan fa qaala cabdullaahi bnu ubay cabdullaahi bnu ubay bnu salol o saluul ayaa wuxuu yidhi liasxaabihi waa ra'su lmunaafiqiin munaafiqiinta madaxoodii weeyaan nin aad u dhib badan oo aad u shar badan buu ahaa dadkii madiina degganaayee modayaasha ka ahaa buu ahaayo marka cuqdaduu nabiga u qaaday calayhi salaam isagoo isku waday inuu reerka oday u noqdo ayuu nabigu madiina soo galay calayhi salaatu wasalaam xasad baa galay marka xasadnimadaa noocaasana way jirtaa khatarteeda leedahay hebel baa iboos riixa iyo meesheeda qabsaday iyo waxaa sheegi laiga hor sheegay iyo asagaa la cumaamaday iyo waxyaalaha dadka inta badan shaydaanka uu ka soo galay ka mid tahay nabiganu rasuul buu ahaa diin xaqa ayuu waday howlaha kale uma olin inuu dadka diinta ku maamulo kitaabka alla layskugu imaado ayuu ahaa ujeeddadiisa marka ninkan nin badan buu ahaa cabdullaahi bn ubay ibnu saloola haddii uu muslimiinti uu iska raacaya jihaadkii buu ku darmanaya oo raacaya fa qaala cabdullaahi bnu ubay ibnu salool baa wuxuu liasxaabihi ku yidhi dadkii asaga la socday ee reer madiinaha buu gaar oo la hadlay wuxuu ku yidhi laa tunfiquu ha ku nafaqaynina hab masruufina calaa man qof korkii cinda rasuuliillaah ilaahay rasuulkiisa agtiisa dadka jooga nimankaasi muhaajiriinta ah ee maka iyo ka yimid meelo kale een dhaqaala haysanina madiine soo galay waxba ha siinina biilka halaga goosto xataa yanfaduu ilaa ay ka kala tagaan min xawlihi gaararkiisa ilaa ay gaararkiisa ka kala tagaan oo ay dee meel ay ku baahdeen oo ay ku gaajoodeen magaalada ma joogi karaana meelo kale ha u qaxaano hooy hayaamaanee ha laga joojiyo waxama idinkaa keenay oo masruufay oo soo dhoweeyey mu'aakhaadkii iyo walaalnimadiilana walaaleeyey tuura warkaasuu buu faafiyey wuxuu nooga kaalmaystay oo arrinta iyada ah oo u sii sabab oga ahay oo uu rabay inuu madaxa ku sii qabsado markii laba saxaabi oo ansaari iyo muhaajiri ay isdagaaleen oogou dhex maray markaa weeyaan marka uu hadalkan leeyahay waan soo marray muhaajirkii waa kii yaad muhaajiriina yidhi ansaarigana yaa ansaara markaasuu warka dee warkan la yimid markaase wax yar oo markuu arko muslimiinta isku ah uu ka faaidaysanaya qaala zuhayr wuxuu yidhi zuhayr bnu mucaawiya wahiya qiraa'atu man qof qiradii weeye khafada khafdiyey oo hoos u dhigahoos dhigay xawlah xawlahdaas oo min xawlihi xataa yanfadu qiradaas mutawaatirka saasay ahayd min xawlihi ayadu ma ahayn qira mutawaatira qira'a ibnu mascuud baa la yidhi waa iska tafsiiri oo xataa yanfaduudaasay fasiraysaa marka qiraa'ata man khafada xawlah xawlahdaas kuwa khafdinaya waa kuwa min geliyey jaaro ah xawlahu dadaasna ku jaray qara'tu man khafada xawlah dayib kuwaan aan minta gelininna xawlahu bay iska dheen way kor dhabeen wa qaala wuxuu yidhi lain rajacna ila almadiina haddaan magaalada madiina waa dhaartayba madiina haddaan ku laabanno layukhrijanna wuxuu saari doonaa alcazu midka acaska ee cizi iyo sharafta badan asagaa isku wada munaafaqa minhaa madiine wuxuu ka saari doonaa aladalla midka dulliga badan saxaabadii nabiga rasuulka iyo saxaabadiisaba ku wadaa warkaasuu ku hadlay kufriga baxtigaah ee baxdiga ah ayuu ku hadlay marka madiine tagno waa wada saaraynaa dadka magaalada madiine soo galay ee nabiga calayh salaam iyo wuxuu ku wadaa saxaabadiisii muhaajiriintaha magaaladan maan ka saaraynaa idinkana biilka ka gooya warkaasuu sheegay marka waxaa la yidhahda muwaadana iyo waxaa la yidhaahdo muxuu ahaa ardo iyo dhul iyo waddani waxaasaa qalbigiisa ku weyn in muslimiintu ay hal yihiin ardaduna ilaahay uu leeyahay kitaabka iyo diinta iyo islaamnimadaas lagu walaaloobay ay tahay in muslimiintu ay hal ahaadaan meel walbay joogaanba waxyaalahan markaa ay samaystaan ee juquraafigahe xuduudda ah waxaasoo dhanba shareecada iyo diinta inayna waxba ka ogayn waxaasoo dhan baa ka maqan marka wuxuu kala saarayaa reer maka iyo reer madiina ayuu kala bixinayaa iyo saxaabadii nabiga ay timid magaalada madiina waaban ka saaraynaa buu leh qof kastaoo aqliyadaas iyo aragtida noocaasa muslimiinta ku fogeeyana sifo munaafiqi ayuu leeyahay oo cabdullaahi binu ubay sifadiisi buu qaatay qaala fa ataytu nabiya nabiga calayi salaam baan u imaaday buu leeyahy ninka sidaale waa zayd zayd binu arqam oo dhallinyaro ah oo ansaari ah oo khasraji ah ayaa maqlaayay warka uu ku hadlaayo odaygan adeerkii ciddooda ah marka wuxuu yidhi waan dhegaystay isagana waa khasraji ogow waan dhagaystayoo warkii baan maqlay ninka nin warka u sheegaya shirqoolka haddaad arto qof shirqool wada oo dhibaato ummadda ku soo wada inaad jihada markaas aas leedahay dhibka way ka hortegi kartaa u sheegta dhib ma laha dhib ma laha calididoya dulmi iyo gardarro iyo tajasus aan bannaaneen oo ummad lagu baabi'inaayo oo qof lagu dulminayee wixii shareecadu ay ogolaatay qof dulmi ku wada muslim qof muslima ayaad maqashay ama dad muslimiina ku soo wada dhibaato waad sheegi kartaa marka wuxuu leeyahy faataytu nabiya sal allah alay waslam nabigaan u imaaday fa akhbartuu waxaan u sheegay bidalika arrinkaa oo ninkaasaa warkaas leh goodigaasuu goodiyey nabi allah ogow fa arsala ilaa cabdillaahi bn umayr riwaayo kale sacad bin cubaada sayidulkhasrad buu u sheegay markaasaa nabiga loo gudbiyey fa arsala nabiga wuxuu dad u diray ilaa cabdilaahi bn ubay cabdilaahi binu ubay baa loo diray imow fa sa'alahu wuxuu weydiiyey warkaa ma ku hadashay fajtahada sida caadadiisa ahayd wuxuu ku dadaalay biyamiinihi dhaartiisa maa facala inuu waxaa samaynin dhaar buu iskugu geeyey iyo xarif dhaarta waa lagu yaqaanaa markaasay dhaarteen wuu ku dhaartay inuu waxaa samaynin faqaala marka nabiga waa ka yeelay bal waayahay bir haddaan waxba samaynin faqaala markaasuu cabdullaahi bnu ubaya wuxuu yidhi suuqa geliyey oo saxaabadii iyo dadkii uu gaadhsiiyey oo ku faafiyey kadaba zaydun rasuul allah zayd wuxuu been u sheegay rasuulka ilaahi sala allahu caleh wasalam waxaan jirin buu nabigu u sheegay warkiisina asagaa lagu celiyey waxba kama jiro waxaasoo haddana sii faafiyey saxaabigii buu rabaa haddana inuu xanuujiyo qaala zayd wuxuu yidhi fawaqaca fii nafsi naftayda waxaa ku dhacay mima qaaluuhu hadalka cabdulaahi bin ubay iyo dadkii iyo shaacadii iyo wixii la sheegay dacaayadda anoo run sheegaayo barkayga been laga dhigay waxaa igu dhacay shiddatun culays daran iyo murug daran baa qabsatay oo aad baan u murgay xataa anzala allahu ilaahay uu ka soo dejiyey ilaahay tasdiiqii aniga runtaydii ilaahay baa ii rumeeyey oo aayaad qur-aan kelimaadka uu ku hadlay ka hadlaysa yaa soo degay ida jaaka almunaafiquun suuraddaasa soo degtay aayadahaasi ilaa aakhir suura ayaa lagaga sheekeeyey qaala uma dacahum nabiy nabiga calayh salaam baa u yeeray liyastakfira lahum inuu u dembidhaaf weydiiyo kaalaya aan istikfaar iyo dembidhaaf waxaad samayseen waa hadda waa la caddeeyeye dembiga waa samaysay cabdulaahi oo kuwii kale la baalbaadiyey warba kaalaya haninii duce istikfaar inay sameeye dembidhaaf qaala falaww waxay leexiyeen ru'uusa madaxoodii madaxii bay ligligeen muadidan in maarata istikfaar loo sameeyo wa qaaluu waxay dhaheen wa qowluhu ayaa ka mid aayaadkii ilahay uu yidhi kaannahum khushubun musanada oo nimanka tilmaam baa laga bixiyey oo haddaad aragtaa la yidhi nimanka ayaga ah jismigooda quruxdiisa dhalaalka ku yaalla siday u quruxsan yihiin waad la yaabaysaa hadalkooda iyo madiqooda iyo faseexadoodana sidoo kale ayada way ku cajab gelinaysaa laakiin maxay kaaga turan tahay waxaa weeye jismu lbiqaal wa axlaamu alcasaafiiri jismu lbiqaali wa axlaamu alcasaafiir wey kaannahum khushubun musanada waxaad mooddaa geedo la tiirtiiriyey baad mooddaa geedo maarata timiradoo dumay ayaad mooddaa xooggaa iyo muuqaalka iyo quruxdaasi meella ku geyn mayso haddii caqiidadaada kharbaan tahay oo iimaankaada uu qarriban yahay oo islaamnimadaada ay dhaawacan tahay jismigaada ilaahay danka ma leh wa wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen rijaalan rag bay ahaayeen ajmala shay wax la arka kuwa ugu qurux badan bay ahaayeen wax la arka kuwa ugu qurux badan bay ahaayeen aad iyo aad bay qurux badnaayeen ah. waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamu wain yaquuluu tasmac liqowlihim ti ah, niman qurux badan oo faseexo badan oo hadal badan bay ahaayeen haddana laakiin gaalay ahaayeen muslimiinta dhib dhib u taagan xadaana abubakr bin abi shaybata wazuhayr bnu xarb wcabd bn cubayd aldabi walafdu ibnu abi shayba qala ibn cabda wuxuu yidhi abarana wqala ahrana xadaana sufyaan bn cuyayna can camr bn dinar anahu samica jaabir bn cabdilah yaquul ata nabiyu sal اllah alيh wasalam nabigaa wuxuu yimid qabra cabdilaahi bn ubay ninkii dhibaatadaasi muslimiinta u geysanayay mr ayib cabdullaahi binu ubay baa dhintay ninkii sidaas ahaa nabiga calayhi salaam kama taxsi qaadanin qabrigiisu yimid ata nabiyu sala allahu alayh wasalam qabra cabdillaahi binu ubay cabdullaahi binu ubay qabrigiisii markuu dhintay oo godkii xumaa lagu tuuray ayuu nabigu u yimid fa akhrajahu waa ka soo saaray intaan carada lagu rogin min qabrihi qabrigiisuu ka soo saaray fa wadacah nabiga wuxuu dejiyey calaa rugbatayhi labadiisii loo labadiisa lugood ee sharafta badnaa lowihiis masaa uu madaxay u saaray oo ku saaxiyey wa nafaha calayh wuxuu ku tufay min riiqi candhuuftiisii wa albasahu qamiisa qamiiskiisna nabiga calayh salaam uu xidhan jiray ayuu u xidhay oo u labistay oo yidhi ha loo xidho kafankana kor ha laga mariyo horastaan laga geliyo fallaahu aclam ayuu leey saxaabigu ilaahay baa yaqaana ninkii intaas cadaawad iyo kufri iyo gaalnimo iyo dhibaato ku hayay muslimiinta iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam haddana intaasoo dhan nabiga inuu u sameeyo qabrigiisii tego oo uu maarata dhabta saaro oo ku tufo oo khamiiskiisa u geliyo oo weliba ku tukado intaasuu iskugu daray wallahu aclam ilaahay baa xaalka og culimmadu wax badan bay sheeg sheegsheegaan cabdulaahi wiiluu dhalay oo qiimo badan baa jiray oo soo marray inuu nabiga ka codsado iyo nabi allow aabbahay waa dhintaye kaale iigu tuko khamiiskaadana isiif saasuu nabiga calayh salaam ninkaasuu mashaacibtiisa iyo dareenkiisa ilaalinayey saasuu nabigu u yeelay calayh salaam nabiga khamiiskaasi wuxuu ahaa khamiis adeerkiis cabbaas hadda kahor buu khamiis hadda kahor siiyo kiibuu rabay maaragtay inuu u magdhado oo uu mana sheeganin ama la siiyaba calaa kulli xaal nabigeenna calayhi salaam raxmaddiisa waad garanaysaan inuu raxmad badnaa naxariis badnaa inuu cadaawad iyo cuqdad wax asaga la yeelay uunan u qaadin diinta alle difaaciisa mooyeene naftiisa weligii uma argoosanin sala allahu aleyh waali wasalam xaddaana axmed bn yuusuf alasdi xaddaana cabdurazaq akhbarana bnu jurayj akhbarani camr bnu diinaar annahu qaala samictu jaabir bn cabdillah baa maqlo yaquulu leh jaaa anabiyu sala allahu aleyh wasalam baa yimid ilaa cabdilaahi bn ubay buu u yimid bacdamaa udkhila xufratahu godkiisii intii lagu riday qabrigii intii la dhex dhigay fadakara bimili xadiidi sufyaan markaasuu nabiga alayh salam waxaasoo dhow xadana abubakr bn abi shayba xadana abu sam xadana cubaydullahi bn cumar can naafic an ibni cumara qaal lama tuwufiya cabdullahi bn ubay bnu saluul markii la oofsado u dhintay jaaa ibnuhu wiilkiisi baa yimid isagoona cabdullahi bn cabdilaahi la dhihi jiray ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam buu u yimid fasa'alow wuxuu weydiistay nabiga an yucdiyahu inuu siiyo qamiisahu qamiiskiisii yukafiru fiihi so u kanfo abaahu aabbihiis faacdaa waa siiyey aabbihii wey waalidkiis weeyaan marka xanuunkii waalidnimo iyo muxuuaha yaa haya inuu marka uun xoogow naxariis aabbihii helo yuu iska jeclaan lahaa khamiiskaada jirkaada barakaysan u taabtay aan kafan ooga dhignay isii waa ogolaaday waacdaahu uma sa'alahu wuxuu weydiistay an yusallii calay inuu ku tukado faqaama rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa kacay liyusallii calay inuu ku tukado faqaama cumaru cumar baa istaagay faakhada bifawbi rasuuli illah sala allahu عليه wasalam marada nabigu qabtay faqaala wuxuu yidhi cumar yaa rasuul allah atusallii calayhi ma cabdullaahi binu ubayba ku tukan waqad nahaaka allahu ilahayna waa kii kaa reebay soomaha an tusallii calayhi inaad u ducayso faqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi inamaa khayarani allah ilahay waa ikhyaar geliyey faqaala wuxuu yidhi istakfir lahum u dembidhaaf weydii munaafiqiinta aw laa tastakfir lahum ha u dembidhaaf weydiinin in tastakfir lahum sabciina maratan toddobaatan jeer xataa haddaad u dembidhaaf weydiisaa la fayakfir allahu lahum wasaasiidu calaa sabciin haddaan ogahay toddobaatan haddaan ka badiyo in loo dhaafi waa toddobaatan jeer baan oga ziyaadin buu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala inahu munaafiq cabdulahi wuxuu yidhi cumar bin khadaab wuxuu yidhi inahu ninka munaafiqun waa munaafiq gaal ah fasalla calayhi rasuulullahi waa iskaga tukada calayhi salaam maxaa yeele aayad sariixa oo cad oo ha ku tukanna marka ma dhicin istikfaartiina waxaa la yidhi takhyiir istakfir lahu walaa tastakfir lahum baa la yidhi marka nabigu waa iskaga tukan faanzla allahu caza wajal ilahi wuxuu soo dejiyey walaa tusalli ha tukanin calaa axadin mid qof korkii minhum gaaladii munaafiqiinta ka mida maata dhintay abaddan weligaa oo dambe ha ku tukanin walaa taqum xataa ha istaagin calaa qabrii qabrigiisa xataa qabrigiisaan ka qaybgalaya oo qabrigiisaan tegaya lama ogolo dadkii uu ka dhintay iyo tacsi iyo booleynisaana iyo waarsaan la dhihi karaa laakiin inaad qabrigiisana tagto ku tutukato gaal ma bannaana ma bannaana xaddaana maxamed bin muhana wacubaydulahi bnu saciid qaala xadaana yaxya huwa alqataan can cubaydillahi bi hada isnaad naxw wazaada qaal fataraka asalaata calayhim ku tukasho dambe uu ku tukada nabiga ka tegay calayh isalaatu wasalaam qaala xadaana maxamed bin abi cumar almakiyi xadaana sufyaan an mansuur can mujaahid can abi macmar cabdulaahi can ibni mascuud cabdullahi ibn mascuud isaguna qaala ijtamaca cinda albeyti kacbada agteeda waxaa ku kulmay alaaatu nafarin saddex nin qurayshiyaana laba reer quraysh iyo wa haqafiyu mid reer haqiifa aw amase haqiifiyaana laba reer qaliilun ay yar tahay fiqhu quluubihim fahamka qalbigooda iyo caqliga qalbigooda ku jira iyo fahamka ay u qabaan diin aad bay u yareed kaiirun waxaa badan shaxmu butuunihim calooshooda buruurta saaran ayaa aad u badan niman buurbuuran oo fahamka iyo aqoontooda ay ku yar tahay ayaa intay isku imaadeen kacbada agteeda sheekaysanaya fa qaala axaduhum midkood baa wuxuu yidhi atarawna allaha waxayna weydiiyey ilaahay ma warataan atarawna ma tahay wey allaha ilaahay inuu yasmacu maqli maa naquul waxaan hadda ku sheekaysanan ilahay inuu maqlo ma u malaynaysaan wa qaala aakharu kii kala wuxuu yidhi yasmacu waa maqlaya in jaharna kor haddaan u dhawaaqno walaa yasmacu maqli maayo in akhfayna haddaan hoosu u hadalno kaa hore shaki buuba geliyey kan labaadna qiyaas maca alfaariq buu la yimid oo ilaahay buu makhluuqa oga qiyaas qaatay kor haddaan u hadalno waana maqli sida dadka hoos haddaan u hadalsana maya qiyaas maca buu la yimid wa qaala aakharu kii kaleo yardhaanaa wuxuu yidhi in kaana yasmacu idaa jaharna markaa jaharna hadduu kor u qayl hadduuna maqlaayo fahuwa yasmacu waana maqlaya idaa akfayna hoosatan u hadallada warkaasay ku sheekaysteen faanzala allahu caza wajal ilah baa soo dejiyey wamaa kuntum maynan ahayn tastatiiruuna kuwa iska asturo isqariya an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum meel kale ad idinka aadayseen bee jidhkiina inuu igu makhraati kaco berri qiyaamaha iskama dhowri jirin maqalkaadi baa ku makhraati kici araggaadi makhraati kugu noqon oo jidhkaadi baa kugu makhraati noqoni soo ma ogidiin in badanse waxba kama oga arrinta ayada ah waxba kama oga وxadثna abubakr بن khلاad الbاhir xadثna yaxya can ibn سacيid xadثna سufyan xadثna سulayman can cumaraةa بn cumayr can whb بn رabيcة can cabdالlahi xadثna yaxya qal xadثna سufyan xadثna mansur can mujahid can abi macmr can cabdالlahi bnaxwihi qal xadثna cubaydالlah bn mucaad الcambri qal xadثna abi xadثna shucb can cadiy whuwa bn haabit qaal samictu cabdالlah bn yaziid baan maqlo yuxadiثu ka warramaya can zayd bn haabitin radi allahu canhu katib alwaxyigii wey min xamalaة الqur'an ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam nabiga kharaja waa baxay ilaa uxud buurtii uxud xaggeeduu aaday dagaalkii qaswatu uxud la dhihi jiray wey qaswadii ah, qaswatu uxud ee gaaladii ay ka soo duuleen maka iyo meelo badan dee madiine soo weeraray waa kii nabiga calayh salaam uu saxaabada uu la tashaday asaga nabiga ra'yigiisa wuxuu ahaa inaan la bixin oon baanaanka gaalada loogu tegin tirana waynaga badan yihiin markaad yar tahay xarbulcisaabaat dagaal dhuumaanaysi ah iyo in waddooyinka laga xidhxidho ayay ku habboon tahay eeana u bixin sidaas waxaa ku raacay cabdulaahi bin ubay bn salalkii munaafiq ahaa ra'yigaasoo isagana soo jeediyey laakiin nabiga calayh salaam waxaa ka batay dadkii kale oo waxay dheheen maya aan ubaxanoo bannaanka iyaa meesha ku dagaalamin aan ka dhexbaxanoo bannaanka aan tagno ayay yidhaahdeen warkii marka shuuruuska ahaa waxyi iyo aayad midna meesha ma ooline shuuradana haddii la aqlibiyada iyo laga badiyo ra'yiga badan baa la raacaa ra'yigii badnaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam raacay raaciddu uu raacay ee uu tanaasulay kan munaafiqa isagu tanaasul ma ogolo wuxuu yidhi anigana waa diiday ra'yigeegii iyaga ra'yigoodina waa raacay warkaygana waa diiday saddex boqoloo ciidan ah oo ciidankii marka hore kun bay ahaayeen kun nin bay ahaayeen saddex boqol asaga maaragtay raaci raacsaneed buu soo goostay oo yidhi meesha dagaalka ma jiree na soo celiya toddoba boqol oo qof bas ah ayaa meesha xaadirtay goobtii gaaladuna waa kumaan kun weeyaan marka halka hadday dhacday kharaja ilaa uxud farajaca naasun dad baa soo laabtay waa kan miman macahu dadkii nabiga raacay ee dhulka hore ciidanka ku darmaday dadka ka midaa ah soo raaco saddex boqoloo cabdullahi bin ubay hogaaminayo waa kii jaabir aabihi cabdullahi bin camr hadlaayey ee lahaa waryaa muwaalantihiin warkaalay magaalada wada difaacanno diin haddii inaga rabin markaasay markay diideen baa wuxuu yidhi ilaahay fogeeye buu yidhi karar ku dhacday fa kaana asxaabu nabiy saxaabada nabiga waxay noqdeen fiihim nimanka wixii laga samayn lahaa markuu dagaalka dhacay toddobaatan saxaabi ay meesha ku shahiideen dhaawac badan dhacay nabigeena intaasoo dhaawac gaaray magaalada layskugu imaaday kuwii oo gafurraxun magaalada tataaga loo yimid ayaa waxaa ka wada hadlay saxaabadii nimankan maxaan ku samaynaa nimankan na jabiyey ee codka noo jabiyey ee dagaalkii nooga baxay maxaan ku samaynaa fa asxaabu nabiy waxay noqdeen calayhi salaam fiihim nimankan wixii lagu samayn lahaa firqatayn laba kooxood bay noqdeen qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen naqtulhum aan layno waa gaaladii oo isdanaasacaysa oo noo soo fadhiista guryahe aan jaroo layno wa qaala bacduhum qaarna waxay dhaheen laa waxba hadiriina naga daaya inaga nagu dhex jiraane fanazlad waxaa soo degtay famaa lakum fi lmunaafiqiina fiatayn wallahu arkasahum bima kasabuu wallahu arkasahum bimaa kasabu nimanka munaafiqiinta maxaad iskugu khilaafsantihin munaafiqiin weeye nimankan waa la qirayna munaafiqiin yihiin idinka mu'miniinta markaa isku khilaafina hal wejiyeesha hal dhinac noqda isku raaca wax laakiin ha isku khilaafino idinkaa isku waayina idinkaa isku waayina وxadثnي زهير بن حرب xadثna يحyى بن سعيid xا وxadثna أبو بكر بن نافع xadثna غندر kilahma عن شعب بhذا الإسناad الحوى قال xadثna xسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال xadثna بن أبي مريم أخبرna محمد بن جعفر أخبرna زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيid الخdري أن رiجاaلا rag min المنaaفقيina kamida fي cahdi rasuل xilligii nabiga عalaيه السلام kaanuu waxay ahayn ida kharaja النبي markuu nabiga baxo ilى الغزو duulaan تkhلفuu canhu way ka hadhi jireen marka dagaalka loo baxo way ka hadhayaan hadhowna waa cudur daaranayaanoo waxaan jirin bay nabiga ku dhahayaan wafarixuun markaas waxay ku farxayaan bimaqcadihim fadhigooda khilaafa rasuul ay fadhiisteen sala la alay slam inay dagaalka ka hadheen way ku farxsan yihiin intaa dagaalka maqan yahan waa sii jixinayaan waa sii qosla farxsan yihiin faidaa qadima anabiyu markuu nabiga calayhi salaam soo galo oo in la canaantoo la qabto ay ka baqaan ictadaruu ilayhi way u cudurdaaranayaan waxaasaa nugu dhacay waxaasaa nugu dhacay waxaasaa nugu dhacay dhahayaan waxalafuun wayna dhaaranayaan dhaar bay ku xoojinayaan oo ku qurxinayaan dhaar bayna raacinayaan waa xabbuu markaasi weliba waxay jeclaanayaan intaa markay isku an yuxmaduu in lagu mahadiyo bimaa lam yafcal waxayna samaynin oo hadalka ay ku hadleen iyo cudurdaarka iyo dhaarta iyo beenbeenta ay nabiga u sheegeen calayhi salaam in weliba axsantum la dhaho waa mahsantiin la dhaho yay weliba ku farxayaan oo jeclaanayaan fanasalad waxaa soo degtay laa taxsabanna aladiina yafraxuun kuwaas farxaya ha u malaynin bimaa waxa ay atow lay imaadeen oo beenta wayuxibuuna jecel an yuxmaduu in lagu xamdiyo bimaa lagu xamdiyo lam yafcaluu ayna samaynin falaa taxsabannahum ha u malaynin bimanfaasati min alcadaab kuwa cadaab ka badbaadinaya arrintaa inay tahay oo ka badbaaday oo naar ka badbaadkeed kulliibaane ma ahe ogow cadaab bay weliba leeyihiin xaddaana zuhayr bn xarb wahaaruun bin cabdillahi walafd lizuhayr qala xadaana xajaaj bn maxamed w ibn cabd bn jurayd ahbarana ibn maraykata ana xumayd bin cabdiraxmaan bn coof ahbara ana marwaan ibnuxakam qaala wuxuu yidhi idhab tag yaa raafic raaficow libawaabihi waardiyihiisa albaabka taagnaabu wuxuu ku yidhi eradow ila bni cabaas cabdullahi bn cabaas aad faqul waxaad ku tiraahdaa lain kaana ayaddanu si khalada u fahmay wuxuu yidhi lain kaana hadduu yahay kullu mri'in qof walba oo minaa naga mid ahoo farixa farxa bimaa ataa wuxuu la imaado qof kastoo wuxuu la imaado inuu ku farxa oo waa xabad jeclaada yuxmada in la xamdiyo lagu mahadiyo bimaa lam yafcal wuxuuna samaynina in layskaga mahadiyo wuxuu sameeyey wuxuuna samaynaynba laisku raaciyo hadduu yahay mucadaba mid la cadaabi hadduu yahay lanucadabanna waanana cadaabi ajmacuuna dhammaan qof walba ammaanta iyo waa jecel yahay in la ammaano wuxuuna xataa samaynin oo unan ahayn lagu sheego uu iska jecel yahay waa laisku cadaabi haddii la yidhi annagoo dhan waanana cadaabi orod bal arrintaas saasaan u fahanayde faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi maa lakum maxaa isu kenkeenay idinka iyo walihadii alaaya aayaddan inamaa unzilad waxaa lagu soo dejiyey hadi alaaya fii lkitaab niman ahlulkitaaba ayaa lagu soo dejiyey taa hore munaafiqiin bay ahayd ahlulkitaab hal aayad yaa laba sababu nuzuul iyo ka badan ma yeelan karta uma tala ibnu cabaas wuxuu akhriyey waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaab waxaad xustaanay nabi maxamadow markuu ilaahay ballan iyo cahdiba la galay oo la qabtay kuwii ahlu kitaabka kitaabka la siiyey calaa lisaani ambiyaaihim yaa ballanta iyo cahdiga loo soo mariyey ballantu waxay ahayd latubayinunnahu inaad u caddaynaysaan kutubta iyo diinteeda nagu soo dejiyey waxaa ku qoran linnaasi dadka oo walaa taktumuuna waxbayna ka qarinayn waxaa ka mid a nabigeenna calayhi salaam iyo sifaadkiisa iyo in markay arkaan aan haba yaraatee aynan wax shakiga ka gelinoo iska cad yahay dadkana ayna ka qarinin arrintaa iyadaa ballan baa laga qaaday haadihi alaaya akhriyo watala ibnu cabbaas baa wuxuu akhriyey laa taxsabanna aladiina yafraxuun kuwii lagu ogaa ballantii ilaaliya oo caddeeya oo waxba haqarinina ah way qariyeen way qariyeen nabiga markay la imaadeen oo ay arkeen sifaatkii nabiga alai slam igu arkaaya ayay qariyeen waxyaalo kalena markaasay sheegsheegeen tiibay haddana waxay damceen in lagu ammaano laa taxsabanna aladiina yafraxuun kuwa farxaya ayayna u malaynayn bimaa waxa <clears throat> atow ay la imaadeen wayuxibuuna jecel haddana an yuxmadu in lagu xamdiyo bimaa lam yafcalu kuwa ayaga ah waxayna samayneen inuu xamdiyo haddana rabo kuwa ayagaa ah inay naar ka badbaadayaan ayaan u malayna wey wa qaala ibnu cabaas sa'alahum nabiyu aayaddii buu wuxuu nabigaa weydiiyey calayh salaam can shayin wax ahlulkitaabka yahuudi kaalaya waxbuu weydiiyey kutubkiina towrad muxuu qorayaa sifaatka nabiga akhiru zamaan imaanaya maxaa u sheegay calaamaadkiisa fakatamuuhu iyaah markaasay ka qariyeen ayagoo og ayay qariyeen wa akhbaruu waxay u sheegeen biqayrihi wixii qoraa waxaan ahaynna waa u sheegeen fakharajuu markaasay baxeen qad aarow ayagoo tusiyey nabiga an qad akhbaruuhu inay u sheegeen bimaa sa'alahum wuxuu weydiiyey canhu xaggiis wuxuu weydiiyey inay ugu jawaabeen ayagoo tusinaya ayay baxeen wastaxmaduu weliba inay xamdi iyo mahad iyo in la mahadiyo ay mutaysteen bidaalika arrinkaas ay u sheegeen ilayhi nabiga u sheegeen inay weliba ay mahadmaq mudan yihiin ayay nabiga tusayaan <clears throat> xaggan kalena wafarixuu waxay ku farxayaan bimaa atow waxay la imaadeen oo min kitmaanin qarintooda iyaahu nabiga ay ka qariyeen maa wixii uu sa'alahum weydiiyey canhu xaggiisao xaqiiqada dhabteeda qariyeenna waa ku farxsan yihiin marka qoladaasa laga hadlaya xadana abubakr bn abi shayba qala xadana aswad bnu caamir xadana shacb bn xajaaj can qataada can abi nadrat almundir can qaysin oo imaan doona qays bnu ubaad miya cubaad qaala wuxuu qultu licamaar baa waxaan ku yidhi araytum waxaad ii sheegtaan saniicakum sancadiinnan camaar binu yaasir ciidankii cali bin abi aalib ee cali la socday ee kuufiya basre ee ciraaq markii ay mucaawiya ishayeen iyo reer shaam camaar wuxuu ka mid ahaa ciidankii safka cali qays baa weydiinaya wuxuu leeyahay ara'aytum saniicakum sancadiinnan haadaa ee kana garab cali aad garab istaagteen iyo gargaarka aad u gargaaraysaan alladii sanactum fii amri caliy cali amarkiisa iyo garab aad samayseen ara'yan ma ra'yiba aad aragteen aw shayan mise waa wax cahidahu ilaykum uu inii dardaarmay rasuululahi nabiga calah salaam manabaa inii dardaarmay o cali raaca oo hadalkiisa ah maqla mise waa ijtihaad ay ijtihaadeen iyo dadaal aad dadaasheen faqaala wuxuu yidhi maa cahida ilayna rasuulu ullah nabiga calayh salaam nooma dardaarmin shayan wax lam yacud uunu u dardaarmin ila naasi kaafa dadkii kale wuxuuna u sheegin nabiga anaga gaar nooguma sheegin walaakina xudayfatu xudayfa bnu lyamaan yaa akhbaranii ii sheegay can ilnabiyi sala allah aleh wasalam nabiga wuxuu iga warramay qaala inuu yidhi xudayfe qaala nabiyu nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi fii asxaabii nabiga wuxuu yidhi asxaabtayda waxaa ku jira inaa cashara munaafiqan labayo toban munaafiq baa ku jirta fiihim waxaa ka mida ah labayo tobankaasi amaaniyato sideed laa yadkhulu ljanna jannada aan gelaynin xataa yarija aljamalu riti ilaa uu ka galo fii sami alkhiyaai irbadda duleelkeeda irbad duleelkeed mabuu riti geli waa maya ayaguna janno ma gelayaan amaaniyatun minhum takfiihim sideed labaiyo tobankaa sideed ka mida oo kuwan hadda naarta jannada aan gelayn la yidhi takfiikahum waxaa inaga kaafin doonta cudayfow addubayla dubaylada cudurka la yidhaahdo yaa inaga kaafin doonta waa cudur oo boog ah oo garabka ka galo wadnaha ka baxaaya oo olol wata ayaa mari doonnaa arki doonnaa waa siraaj iyo olol dhabarka intuu ka galo dhinac kale bixi doono wa arbacatun afarra lam ma xifdinin maa qaala shucbatu fiihim afarta kale waxa lagu samaynaayo ma xifdinin buu leeyahay raawow shucba wuxuu yidhi marka qofka shucba ka hadlaayana waa aswad binu caamir weeyaan xadiidku wusoona noqon doonaa labayo tobankaa iyo waxay mutaysteen iyo waxay sameeyeenna waan arki doonaa qaar ishaaraad uu bixin doona musanifka iyo qaar riwaayooyin kale ay caddeeyeen weyje xadaana moxamed bin muana marka xadiidka muxuu keenaya camaar cali baa laga hadlaayey maxaad u raacdeen ma ra'yiba masalaga iniin dardaarmay iyo labayo toban munaafiq baa jirta calaaqada ka dhexaysa maxay tahay wuxuu leeya cali waan raacnay haa niman waxaa jira munaafiqiin oo nabigu uu sheegay calayhi salaam xudayfaana magacyahooda yaqaanay nimanka ayaga ah fitanta ayada ee dhacday iyo dhibaatada iyo khalkhalka garay muslimiinta iyo saxaabada dhexdooda inay ihaaradeeda iyo buuqa kicintiisa munaafiqiin ay saameyn ku lahaayeen ayuu ishaaraya oo dad kale isku kaana wada oo dhibaatadan wada munaafiqiin weyna jira nabigaas sii sheegay calayhi salaam tanuu ka wada xadaana maxamed bn muana wmaxamed bn bashaar walafd lmuana qaala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shaban qataada can abi nadra can qays bni cubaadin magaciisa lagu sheegay hadda qaala qultu waxaan idhi qulnaa licamaar waxaan ku nidhi ara'ayta qitaalakum waxaad ii sheegtaan dagaalkiinan aad dagaalamaysaan safka cali idinkoo ku jira mucaawiya xaggiisa ku sii jeedaan an ra'yin ra'aytuhu ma ra'yi aad aragteenba faina ara'ya hadduu ra'yi yahay ina ara'ya yukhdi wa yusiib qofka hadduu wax raayeeya wuuna gafaa wuuna asiibaa sax iyo khada labadaba way noqon kartaaye aw caadan mise waa xua dardaaran uu cahidow ilaykum idii dardaarmay rasuulu llahi sala allah aleh wasalam inaa cali garb istaagtaan faqaala wuxuu yidhi camaaq maa ahida ilayna rasuululahi nooma dardaarmin calayhi salam shayan wax lam yaxaduu ilannaasi uu dardaarmin dadka kale kaafatan dhammaan wa qaala wuxuuse yidhi ina rasuula allah nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi ina fii ummatii ummadayda waxaa ku jirta qaala shucba waxasibu qaala inuu xadaanii xudayfa ii warramay wa qaala qundar uraahu qaala fii ummatii ina cashara rajula munaafiqan labiyo toban munaafiq baa ku jirta laa yadkhulu ljanna aan gelaynin walaa yajiduuna aan helaynin riixa udugeeda xataa yarija aljamalu riti ilaa uu ka galo fii sami lkhiyaati eedma duleelkeed mana dhici karto mustaxiil wix lagu xidho mustaxiil weeyaan marka janno inay galaan waa mustaxiil wey si mustaxiil u tahay inuu riti galo irbadaasi duleelkeeda amaaniyatu minhum sideed ka mida takfiikahum waxay kaa kaafin doontaa addubayra dubayra kaa kaafin doontaa oo waa maxay siraajun min naar waa olol iyo shuhub iyo muxuu ahaa siraajka finuusta ololkeesu maarkeed olol weeye yadharu fii aktaafihim dhabarkooda ka daahiri doona garabka garbahoodu ka soo baxayaa waa boog nabar ah ololaysa oo garabka kaga dhacaysa kudu waaye iyo gasar iyo cudur xun weeye garabku ka gelayaa xataa yanjuma ilaa ka daahiro min suduurihim xabadkooda halkaa intuu ka garudeena wadnahasuu u socdo iyo wadnaha galaayo agga xabad ka baxayaan kow way dhammaanayaan taasaa inaga kaafinaysa kuwa ayagaa xadana zuhayr bin xarb xadana abu axmed alkuufi qaal xadana waliid bnu jumeyc xadana abu dufayl caamir bnu waafila qaala wuxuu yidhi kaana bayna rajuli nin oo min ahli lcaqaba ehlu caqabada ka mida iyo wa bayna xudayfa waxaa u dhexeeyey bacdu maa shay qaarkii yakuunu xudayfa binu yamaan iyo nin ahlu caqabaha waxoogu waa dhexmaray si dadkaba isku khilaafaan xoogo murana dhexmaray khilaafka dadka dhexmaray caadigo kale caqabada maaha caqabadii mino ku taallay ee baycatulcaqaba ay ka dhacday ee saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ansaar madiine ka imaaday ay nabiga heshiis kula galay inuu madiine imaado taa ma aha ee waa caqabo kale wey waa buur iyo muxuu ahaa karin kale oo markuu nabigu tabuuk calayhi salaatu wasalaam ka soo noqday niman damca inay nabiga shirqoolaan niman damca nabiga inay shirqoolaan ayay ahaayeen oo intay afka soo duubteen oo wejiga iska qariyeen iyo nabiga waxay u istaageen meel caqaba ah nimankaasi dhowr dambi bay galeen marka koobaad markuu nabiga calayh salaam socday meel ceelahoo biyo yar oo meel shiilmado oo saxraa ku taalla iyo wuxuu yidhi meeshaasaan u soconnaayo u tegi doonaa biyuhuna way yar yihiine ilaa ani aan ka tago oon duceeyo oon ay ku tufo ha u dhowaanina biyaha iyaga bababay dhaheenoo biyihii bay tageen nabigaa la caraday waa noo imaan doonta taa kow laba markii la soo gadoomay yay meel jiir aho caqaba oo nabiga calayh salaatu wasalaam iyo inta la socoto in yaro la socoto uun ay mari karaan ayuu nabigu wuxuu yidhi meeshan yaa layskugu imaanin intaa ka marayno noo kaadiya nimankana ordayoo nabiga waxu istaageen meel oo muxuuha jiir ah oo buurta ayad ahayd caqaba oo ay ka tahay ayay dabcan inuu istaagaan markaasay ka horgeeyeen awrtii iyagoo didinaya nabiga alai slam ratigu saara yaashuu saara in nabiga laga tuuro qowraari lagu tuuro oo halkaa ku dhintay rabaan shirqoolkaasay galeen xudayfa bnu yamaan iyo camaar iyo yaa midna nabiga alai slam gadaal hasha kala soo ka waday midna hortu ka waday kuwii baa markayaa ka hor tegey saxaabadii labada xudayfa bnu yamaan bu wuxuu yii oradoo dabagal nimanka ayagaa ah, noo ogow waa niman weji xihan nabi alla uma garan lakiin awrtoodaan garanaya bu awrta ay saarraayeen baan garan lakin ayaga ma garan wejiga xihan yihiin anaa kuu sheegi doona beriye kaale buu yidhi aroortii buu u sheegay wuxuu waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waa munaafiqiin ogaanteeda lahow xudayfe marka sirtaasu gacanta ku hayn jiray marka saaxibu siri rasuulillaahi ayaa loo bixiyey sirtii nabiga ninkii u gaarka ahaa kaana bayna rajuli min min ahli lcaqaba ahlulcaqabadii nimankii jiirta nabiga calayh salaam u istaagay wa bayna xudayfata bacdu maa waxaa dhexmaray waxa bacdu maa shay qaarkii yakuunu dhexmara baynanaas dadka faqaala wuxuu yidhi eh, ashuduka billaah ilahay baan kugu dhaariya xudayfa dhahaya waryaa ilahay baan kugu dhaariye kam kaana asxaabu alcaqaba waqiila maya ee ninka kalaa yidhi labadaba waa la yidhahdaa asxaabu alcaqaba mayqay ahaayeen qaala wuxuu yidhi ninkan xadiidka warinaya abu dufayla wuxuu yidhi faqaala lahu alqawmu <clears throat> dadka meesha fadhiya ay ku murmaayeen yaa waxay ku dhaheen akhbirhu ida in sa'alaka u sheeg hadduu ku weydiiyey intaadan heedeen sheeg qaala wuxuu yidhi kunnaa nukhbar ah marka xudayfa bnu yamaan sida hadda siyaaqa u dhow yahay labada macnoba waa arkay laakiin macnaha hadda ugu dhow waxaa weeyaan xudayfa bnu yamaan baa ninkii ay dhexmarta wax dhexmaray yaa su-aasha weydiinaya wuxuu leeyahay anshudaka billaahi kam kaana asxaabu alcaqaba markay murmeen kadib asxaab alcaqaba dabadkii jiirta nabigu u istaagay meeqay ahaayeen qaala wuxuu yidhi abu dufayl faqaala lahu alqowm dadkii meesha fadhiya waxay ku dhaheen xudayfe akhbiruu u sheeg in sa'alaka hadduu ku weydiiye u sheeg meeqay ahaayeen qaala wuxuu yidhi kunaa nukhbar xudayfa wuxuu yidhi waxaana noo sheegay annahum arbacata cashara afar iyo toban inay ahaayeen fa in kunta minhum haddaa adiga aad ku jirtayna faqad kaana alqowmu qoomku waxay noqdeen hamsata cashara shan iyo toban bay noqdeen shan iyo tobankiishan iyo tobankii naas had aheedeen dadkii nabiga waddada uu istaagay wa ashhadu billaahi ilaahay baan ku dhaartay anna inaa cashara minhum labaiyo toban oo kamida intaas shan iyo tobanka labaiyo toban ka mida xarbun lilaahi walirasuuli ilaahay rasuulka yay dagaal la galeen oo col u yihiin fi lxayaati dunya adduunyada iyo wayowma yaquumu lashhaad maalinta ummadda iyo khalqigu uu iskugu imaan doonee ilaahi subxaanahu wa tacaala uu maaratay hortiisa la tegi doono oo dadka maqhraatiga furaaya ay wada imaan doonaan wa cadara alaaatan saddexnaguu cudurdaaray saddexnaguu cudurdaaray shan iyo tobankii saddex uu nabiga ugu cudurdaaray oo meesha ha tegina ceelka ee biyaha ka imaana mooyeene ha tegina shan iyo toban baa tagtay labiyo toban waxay noqdeen xarbiyiin bay noqdeen ilahay rasuul bocol u ah waa kuwa caqabada marka dambena istaagi doona saddexda nabiga alay slam intii calacalayan o dhaheen waxba maan ogeyn yuu daaray qaaluu waxay dhaheen saddexdan maa samicnaa munaadii rasuulillaah rasuulkii ilaahay qofkii uu munaadigiisii iyo mu'adinkiisii dhawaaqay iyo qofkii iclaanka u xilsaaray annagu maanan maqlaynin walaa calimna maanan ogeyn bima araada alqawmu kuwan ayaga ceelka aaday waxay doonayeen iyo kuwan shirqoolka ku jira waxay rabeenna maanan ogeyn waanu dhexdama iskaga darmanay waqad kaana nabiga wuxuu aha fii xaratin meel xara ah xarada waa reexyaa madmadooga iyo buuraha halkaasuu nabigu socday famashaa waa socday xadiidku waa gaaban yahay mashaa waa socday waxaa ka dhigan tahay ilaa albi'r ceel yar oo biyo yar ku jira xaggiisa uu socday nabiga calayi salaam faqaala wuxuu yidhi ina alma'a biyuhu qaliilun way yaryihiin ee falaa yasbiqnii yuna hormarin ilayh biyaha axadun qofan yuna iga hormarin buu nabigu alai salaam intaan ka tegaya biyahaas oo aan barakadii iyo ducadii ilaahay aan baryaayo ha u dhowaanina fawajada qowman dad buu helay nabigu qad sabaquu oga hormaray falacanahum yowmaidin maalintaa waa lacanaday labaiyo toban bay ahaayeen saddex kaloo la socoteen waxay dhaheen waxba kamaanan ogeen annaga maanan maqlaynin nabigu waa u cudurdaaray inta kalese waa lacanaday kuwa way kuwa caqabadana ayaguna nabiga u istaagayee damca inay ku didiyaan hasha u saaraa siduu nabiga oga dhaco calayhi salaatu wasalaam laba dembi weeye marka xadaana cubaydullahi bn mucaad alxambari xadaana abi xadaana qura ibnu khaalid can abi zubayr moxamed bni muslim can jaabir bni cabdilaahi qaal qaala rasuulu lah nabiga alai salam wuxuu yidhi man yascadu aniya yaa koraaya oo fuulaaya karintan aniyadu waa meelaha buuraha ay iska qabtaan baa aniya la yidhaahdaa halkaasi aniyat almuraar buurtaas muraar la yidhaahdo karintaasi yaa fuuli oo cadowii naga soo fiirin fa inahu qofkii sidaa yeela yuxadu canhu waxaa laga hoobinayaa maa xuda can bani israa'iil reer banu israa'iil wixii laga hoobiyey waquuluu xidatun nakfir lakum khadaayaakum kuwii la yidhi intaad gashaan baytulmaqdes idinkoo rukuucsanoo sujuudsan dembi dhaaf ilahay weydiista waa inaga dhaafaynaaye kuwii la yidhi dembi dhaafku ilaahay u soo waday dabadii ku siqeenoo way khilaafeene ama qaar oggolaaday oo sidaa yeelay baa jirto laga hoobiyeye yuxadu canhu qofkii warkayga yeelo oo karinta iyo buurtaa fuula waxaa laga hoobin maa xuta can bani israa'iil wixii laga hoobiyey oo dembi ah qaala fa kaana awala man sacidaha qolada ugu ee karinta fuulay waxaa ugu horreeyey khaylunaa fardaha annaga buu leeyahay annaga fardaha annaga yaa ugu horreeyey jaabir bn cabdilaahi baa sidaas leh jaabir cabdillahi radi allahu canhu banu khasraj khaylu bani khasraj fardihii reer khasraj baa ugu horreeyey uma tata'ama annaasu dadkii baa israaraacaydeenna oo markii kuwa arkeen bay kuwa kale ku daydeen faqaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam wuxuu yidhi wa kullukum dhammaantiin makfuurun lahu waa idinii dembidhaafay kuwii bilaabay kuwii kaleba ilaa saaxib aljanali alaxmar ritiga guduuda midka iskala mooyeene oo ku dhex jira ciidanka faataynaahu kii baan u imaanay ritiga guduudna faqulnaa lahu waxaan ku nidhi tacaala warkaale ani dadkaa lagaa reebay yastakfir laka rasuulullah nabiga dembidhaf ha kuu weydiiyey ilahay ku duceeyey kaalay faqaala wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay laan an ajida inaan helo daalatii ritiba iga dhumay neef geelaho ah yaan raadinayaaye laan ajida inaan helo daalati baadidayda yaa axabu ilayaan ka jeclaa min an yastakfira lii saaxibukum saaxiibkiin inuu ii dembi dhaaf weydiiyo ima khusaysa waxaas waa gaal dhaxdu ka soo galay oo baadi raadinayay qaala wa kaana rajulu nin buu ahaa yanshudu daalatan lahu baadi uu leeyahay yahdinaya ayuu ahaa kaa mooyeen inta kale waa loo dhaafay kii haddii la fiiriyeyba waaba nin soo dhexgalay ciidanka oo gaal ah qala xadaanah yaxya bnu xabib alxariiri xadaana khaalid bnu xaalid xadaana qurata bnu khaalid xadaana abu zubayr can jabir bn cabdillahi qaal qaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi man yascadu haniyata muraar aw almaraar yaa fuulaya bimili xadiidi nuucaad gayra anahu qaala waida huwa acraabiyun yashudu baalata lahu maraat muraarna makiya madiina udhexaysaa xudaybiya markuna bay ka laabanayay bay sala allah aleh wasalam ilayhi xadana mxamed bn raafic qaal xadana abu nadr xadana sulaymaan huwa bn mugiira can haabit can anas bn maliki qaal kaana mina rajulun baa naga mid ahaa min bani najaar nin reer banu najaara ah, oo nimankii reer madiine ahaayee khasrajiyiinta ahaa ee banu najaarka ahaa nin ka dhashay yaa jiray qad qara'a albaqarata suurat lbaqara iyo waali cimraan buu akhriyey oo xifdiyey qur-aanka labada suuradood u horraysa oka faatixada laga soo tago ayuu akhriyey wa kaana yaktubu lirasuuliillah nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u qori jirayoo kaatibulwaxyi buu ahaa nin farta u ahaayo waxyiga markuu soo dego qor baa la dhihi jiray nin halkaas ku dhowaaday nabiga buu ahaa fandalaqa waa tagay haariban asagoo cararaya waa ridoobo waa gaaloobay xataa laxiqa biahli lkitaab gaaladii ahlukitaabka yahuudi buu u galay qaala nasaaradii muxuua kiristaankii fa rafacuuhu markaasi kor u qaadeen gaalada waa ku farxayaan nin muslimaha ah gaaloobay iyo u galay markii la dhaho kor bay u qaadeenoo way buunbuuniyeenoo waxay dheen nin qaaluu waxay dheen haada qad kaana wuxuu ahaa yaktubu limuxamed moxamed wuxuu qorqori jiray ninkan fa ucjibuu waa la cajabgeliyey bihi asagii oo wa ushribu xubahu jacaylkiisi baa la cabsiyo waa la cajabgeliyey oo ninkii bay buunbuuniyeeno famaa labia wax badannaba sii jooginba an qasama allahu inuu ilaahay jabiyey cunuqahu luquntiisa fiihim dhexdoodaasoo ku jira iyagoo isagoo ku dhex jira yuu ilahay qoorta jabiyey oo ilaahay halaagay bay ka dhigan tahay waa dhintay faxafaruu lahu waxay u qodeen khufratan god bay u qodeen lahu fawaaroohu markaasay ku astureen god dheer baa loo qodo waa la xabaalay lagu tuuray fa asbaxat ilardu arladii waxay noqotay qad nabadatu mid ay soo tuurtay calaa wajhiha bannaankeeda kore faxafaruu lahu haddana way u qodeen fawaarow markaasay haddana xabaaleen fa ilardu waxay noqotay qad nabadatu mid soo tuurtay calaa wajhiha dusheeda kore wejigeeda bannaankii iyo ku soo tuurtay haddana uma caaduu markaasi ku celiyeen faxafaruu lahu markaasay qodeen fawaarow way xabaaleen waa qariyeen waa suran fogeeyeen faasbaxat ilardu dhulkii waxay noqotay qad nabadatu mid iska soo tuurtay calaa wajhiha bannaankeeda fatarakuuhu way ka tageen mambuudan xaaliya mid la tuuray madruuxa bannaankaa lagu tuuray tafdiix iyo fadeexeen iyo iyaga laftirkooda in la tuso ninkan inuu wuxuu sameeyey ay khalad ahayd uuna khayr iyo wanaag midnaba oola imaanayeelahayn khayr iyo wanaag midna lahayn bale rasuulka calayhi salaam iyo milladii iyo diintuu ku yimid uu xaq ahaa dhulkii baa iska diiday ilaahay waa ku muujinaya nabiga calayhi salaam iyo runtiisa iyo runnimadiisa iyo rasuulnimadiisa ayuu ilaahay daahiriye muujiyey ayaga iyo ninkaas ragaana xumaantoodu ilahay muujinaya dhulkii baaba diidayba ah, marka waxaa weeyaan ardadan ilaahay qudradiisa awooddiisa waxba kuma aha inay qofka soo tuurto oo bannaan ku soo xoorto ama ay isku dhegto isaga ay cunto eer ka dhigto jajabiso intaba waxba ilahay kuma xadaana abu kurayb maxamed bn cala xadaana xafs can ibni khiyaad can acmash can abi sufyaan dalxa bnu naafic can jaabir bn cabdilah ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qadima min safarin buu ka yimid falama kaana qurba almadiina magaalada madiina agteeda markuu maraayo kusoo dhow yahay haajad waxaa kacday riixu dabeel shadiidatun daran takaadu sigtay an tudfina inay xabaasho alraakiba ninka gaadiidka saaran ka lugayn iskaba dhaafa ka gaadiidka saaran inay xabaashay ku sigatay dabeesha ayada xoogga ay laheed waxay fidhayi siiga waday fazacama wuxuu sheegay raawigu ana rasuula nabiga calayh salam jaabir wuxuu sheegay qaala bay ka dhigan tahay ana rasuul allah nabiga calayh salam qaala inuu yidhi bucitat haadihi riixu dabeeshan waxaa loo soo diray oo loo soo kiciyey limowti munaafiqin litakuna calaama limowti munaafiqin munaafiq dhimashadii bay calaamo u tahay magaaladan u soconnaa soo munaafiq baa dhintay dabeeshan markaa ilaahay munaafiqaas dhintay yuu calaamo oga dhigay siigadaasa lagu rogaayaa waxaa weeyaan firadaa iyo siyadaa iyo waxaa kacay munaafiq dhintay bay calaamo u tahay falamaa qadima almadiina markuu magaalada madiina nabiga soo galay fa idaa munaafiqun cadiim munaafiqiintu waaweynaa mid kamid min almunaafiqiina ka ayaa ah, maata dhintayba qad maata dhintay markaasuu sheegay nabiga sala allah alay waali waslm waa loo waxyooday xadaana cabaas bin cabdilcadiim alcambari xadaana abu muxamed annadar bin muxamed bin muusa alyamaami xadaana cikrima bnu camaar xadaana iyaas qaala xadaana abi qaal cudnaa maca rasuuli illah nabiga calayhi salaatu wasalaam annagoo la soconnaan soo noqon yaa cudnaa ibnalciyaada booqashadii wey cudnaa maca rasuulilah annagu nabiga la soconna alay salam waxaan booqannay rajulan nin mawcuukan la qandhaysiiyey nin qandhaysan ayaan booqannay qaala wuxuu yidhi ninkan isagaa ah, iyaas aabbihii ah wuxuu leeyahay fawadactu waxaan dejiyey yaddii gacantayda calayhi qofkii xanuunsanaa yaasaa u taabtay bal qandhadiisa inaad miisaamo ogaado dhan tahay faqultu waxaan ihi wallahi baan ku dhaartay maa ra'aytu ma arkin kalyowma maanta oo kale rajulan min ashadda ka daran xaran kuleel ninkana kulaelka haya wax ka kuleel ka kulaal weliba ma arkin faqaala nabiyullahi nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi alaa ukhbirukum inii sheegaa biashadda mid ka daran xaran kuleel minhu midkan jiran kuleelkiisa kan waaba dembi dhaafe yowmalqiyaama maalinta qiyaama qof ka ka kulal badan ma inii sheegaa haadayna kan rajulayni labadii naas nin alraakibayni ee gaadiidka saaran almuqafiyeyni ee qadaadka nooduwa dhabarka nooduwa sii socda labadaasaa ka kulo lirajulayni buu ku wadaa xiina idin markaasi min asxaabii asxaabtiisa ka mid aha laba saxaabadaba ka mid ahedoo loo maleegaya inay saxaabada yihiin ayuu nabiga alai slam ishaaraya labadaasaa ka naar kulol buu yidhi munaafiqiin ku dhex jirta wey xaddaana maxamed bin cabdillahi bn numayr qala xadaana abi xa waxadaana abubakr bn abi shayb xadaana abu usama qala xadaana cubaydاllahi xa waxadaana moxamed bn hana wlafdil akhbarana cabdulwahaab can haqafi xadaana cubaydullah can naafic can ibni cumar can nabiy sala اlla alay slam qaala wuxuu yidhi nabigu maalu lmunaafiqi munaafiqa tilmaantiisu ka maali shaati lcaayara wuxuu la mid yahay ka shaati neef ari ah ama ri alcaayirati wareersan bayna alqanamayn laba ari dhexdiis laba ari dhexdood iyay ku wareersan tahay taciiru waxay u ordaysaa ilaa haadihi qaiicaas iyo kooxda arigaa maratan mar arigaasay ku ordi wa ilaa haadihi mara qaiicaas iyo arigaas maratan yay ku ordaysaa neef ari ahoo kolla arigaa ku ordi kolla arigaa ku ordi oo arigiisi raadinaya ama meeha arigiisiba diidanoo mid kalena kii kale u dhaxaysa ayuu lamid yahay munaafaqa tilmaantuna waxaa weeyaan dee munaafaqu waxaa weeyaan mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaa muslimkiina waa ku dhex jira midna ma aha gaaladuna waa ku dhex jiraayoo dee wixii kale shacaa'irtoodii la samayn mahaye oo lama tukanaye hoostuu kala jiraayo wararkiibuu u gudbinayaa marka waxaa weeyaan waa qof wareersan oo shaki ku dhacay oo cudur derderay oo inkaar ku dhacday weeyaan dumaaniinadii iyo xasiloonidii iimaankii baa laga qaaday islaamnimadii buu ku qanci leeyahay iyo diintii iyo muslimiintii inuu ku qanco jeclaado ma ooba ahaado ku xasilo tanaa ku adag sida neefka ariga u xasili waayey kolle xagguu u ordi haddana waa soo boodaya xadaana qutayba bnu saciid xadaana yacquub cali bn cabdiraxmaan alqaari can muusa bni cuqba can naafic can ibni cumar can nabi sal l slam bimijri hayr qaal takiru fii hadihi mara mar waxay u laabanaysaa arigaas wa fii hadihi mara arigaasay u laabanaysaa tarjicu wa kitaabu sifati alqiyaamati waljannati wannaar jannada qiyaamaha iyo jannada iyo naarta tilmaamahoodii baa laga hadlaya xadaana abubakr bn isxaq xadana yaxya bn bukan xadana muqira an xisaam can abi zima an abi hurayra can rasuuli ilahi sala allah aleh wasalam anahu nabigu qaala wuxuu yidhi inahu layaati arajulu lcadiimu waxaa imaan doona qiyaamaha nin weyn asamiinu oo cayilanoo buran cadiimun fii daatihi wa fii badanihi samiinun fii jismihi baruurtiisana waa badanta yowma qiyama maalinta qiyaamo yaa imaanaya laa yazinu cinda allah ilahay agtiisana ooma dhigmo janaaxa bacuudatin bacuudo garabkeed kaneeca garabkeed oo maarata wasan iyo culaysa ma laha wax miisaana uu leeyahay ma jirto ilaah agtiisa waa xoog badan yahay waa dheer yahay waa buuran yahay laakiin camal lama imaanin wax loo miisaamo maalintaa ma leh iqra'u akhriya ulaa'ika aladiina kafaruu biaayaati rabbihim kuwa waa kuwa ilaahay aayaadkiisa ku kufriyey waliqaa'i ila kulankiisa faxabidad acmaaluhum acmaashoodii waa baabaadood raadhigay falaa nuqiimu lahum yowma alqiyamati wasna wax miisaanoo maalinta qiyaama loo isaajin ma jirto dad waxaa jiraa xisaablaan jannada geli iyo dad xisaablaan naarta geli iyo kuwa la xisaabi kan marka waxaa weye wax miisaano loo xisaabmala gaal weeyaanoo khayr haba yaraatee maleh horaa naarta looga jiidi kuwa mu'miniinoo intay iimaan iyo islaanimo gaadheen meesha u fogee gaadhay dirwada tawakul iyo yaqiin usii dheeryahay jannada gelaya xisaab la'aanna way jirtaa ayaguna waxba la weydiin hore jannada ka gelaya allahuma ajcalna minhum ya rab waxba kuguma subxana wa tacala camalkeeda maba lihini ilahu noo dhaaf oo dembiganaga dhaaf jannadaada iska keena geli biraxmatika wa fadlika ya kariim xaddaana axmed bin cabdillahi bn yuunus xaddaana fudayl yacni bnu ciyaad can mansuur can ibraahiim can cabiinata salamani can cabdillahi bni mascuudi qaal jaa'a waxaa yimid xabrun nin caalima ila nabiyi nabi xabrun waxaa la dhahaa culammada reer yahuudeed ee towra taqaana ila nabiyi nabigu u yimid calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi ya muxamed ow ya abaalqaasim buu yidhi in allaha tacaala ilaahay yumsiku samaawaati cirarka ayuu hayaa yuu qabtaa yowma alqiyaama maalinta qiyaama cirarkao dhan toddobada cir buu qabanaya calaa isbuciha hal far buu ku qaban walardiina dhulkana calaa isbuciha hal far buu ku qaban waaljibaala buuraha iyo washajara geedahana calaa isbuciha hal far waalmaa biyaha iyo wafara carrada qoyanna calaa isbuciha hal far buu ku qaban wasaa'ira alkhalqi khalqigi intiisa kalena calaa isbuciha hal far buu ku qabanaya uma yahusuhuna markaasuu ligligaya fayaquulu wuxuu leeyahy allah subxaana ana almeliku anigaa boqorkiia ana almeliku boqorkii baan ahay fadaxika rasuululahi nabiga alai slam baa qoslay tacajuban la yaab mima qaala alxabru ninka caalimka wuxuu ku hadlay tasdiiqan lah wasan u rumaynaayo bal siduu uu run u sheegaya fiiri iyo siduna ilahay u rumaysanan u qadarinaynin uma qara wuxuu akhriyay nabigu wamaa qadarullah ilahay mayna qadarin xaqa qadrihi ayagoo og oo garanaya sifaadkiisa waalardu jamiican ardada dhammaanteed qabdatun ilahay qabashadiisa ku jirta yowma alqiyama maalinta qiyama wasamaawaatu cirarkuna madwiyaatu kuwa la duway wey biyamiinihi baa lagu duway subxaanah ilahay baa nazan watacala korhaya camaa ugu shariig marka sifaatkii uu sheegay towraad iyo diimihu samaawiga wax badan bay iskaga mid yihiin waxayna taxriifinin bay ka mid ahayd nabigana waa u rumeeyey wuxuuna la yaabay bal siduu u saxsan yahay fiiri iyo siduuna alle u rumaysnayn u qadarinaynin ee xumaan iyo shirki iyo gaalnimo ugu garab wada fiiri wey xadana cثman bn abi shayba وisxaaq bn ibrahim kilahuma can jariir can mansuur bhada isnaadi qaal jaءa xabru min alyahuud baa yimid ila rasuuli ilah bimidli xadiidi fudayl walam yadkur duma yahuzuhun marka sifaatka ilaahay loo qiro sifaat lasaabici walyadi wlwajhi wlqadami waa sifaatka ilaahay loo qiray qur-aanka iyo sunnada ay qireen namuruha kama jaat say timid baan ku maraynaa macnaha carabiga iyo macnaha tafsiirka ee af soomaaliga ee lagu fasiri karo ee ku naqaanaan ku sheegaynaa ama sifaatka iyo kayfiyada iyo noociyada iyo qaabka waxaa weeyaan ma garanayno waxaanse ognahay inuu ilaahay makhluuqiisa uunan shabbahaynin laysa ka midli shay wahuwa samiicu lbasiir uunan shabbahaynin subxaana wa tacala intaasaan mana takyiifinayno mana bedelayno farahan waxaa laga wadaa qudro iyo malag baa laga wadaa iyo waxaasna aadi mayno maxaa lamaba dhihinba wixii layihi waa isbic weeyaan sidaa baan dhahayna dhahaynaa walisbicu macluum walkayfu majhuul wasu'aalu canhu bidca saasaan ku soconaynaa sidii qaacidadaas weeye qaacidatu ahlisunna wa qaala wuxuu yidhi falaqad ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkay oo daxika qosle xataa badad nawaajiduhu ilaa irkiisa ay ka muuqdeen tacajuban isagoo la yaaban limaa qaala ninka xabriga wuxuu ku yidhi tasdiiqan low u rumaynayo uma qaala rasuulu llah nabiga calayh salam wuxuu yihi wamaa qadarullaha xaqa qadrih wtl aaya bwri xadana cumar bn xafs bn qiyaas qal xadana abi xadana axmed sulayman qala samictu ibrahim yaquul samictu alqamata yaquul qaala cabdulahi wuxuu yiri bn mascuud jaءa rajul nin baa yimid min ahli kitaab ka mida ila rasuulilah nabiga cala salam buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah in allaha yumsiku samaawaat ilahay ceerarka wuxuu ku hayaa cala isbuciha fara wlardiina dhulalkana calaa isbicin halfara washajara geedaha iyo wafara carrada qoyan baa la dhahaa fara calaa isbicin halfara waalkhalaa'iqa khalaa'iqda inta kalena calaa isbicin far uma yaquulu wuxuu dhihi doonaa ilaahay ana almaliku anaa boqorkiiya ana almaliku mulkiga o dhan anaa iskale liman mulkilyoom axadaan allahayd ma laha qaala fara'aytu nabiya nabigaan arkay calayh salam daxika qoosle xataa badad nawaajidu waxaan jirin oo beena oo xadguduba oo sifaatkii iyo ilaahay daatadiisa iyo jambililaahi lagu xadgudbay ma bal yatahayar wajh wayaqdab wayunkir sala allah aleh waali wasalam saa u qoslaya isagoo ninkaasi khaldan marka waa qosolkaasaaba keenaya inuu nabiga calayhi salaam tacajubkiisa tasdiiq iyo run uu ku qoslaaya calayh salaam uma qaraa wamaa qadaruu xaqa qadrihi dad baa meelaha wax ka luuqluuqa oo la keri laayahay war ilaahay iyo rasuulka sifaatkii alla ku sheegeen alla isku sheegay nabigiisana ku sheegay meel kale hala aadin ha isdhimine sidaa ku soco daawada iyo caafimaadka markaasaad helaysaa intaasaa luqluuqayso leedahay sidanuu nabiga yidhi ma ahee sidaasa loo jeeda aad ku hayso waxaa weeyaan wareer iyo shaki baa kugu jira xadana abu bakr bn abi shayba wabu kurayb qala xadana abu mucaawiya xa xadana isxaaq bn ibrahim wcaliy bn khashrab qala akhbarana ciisa bn yunis xaw xadana cuثman bn abi shayba xadana jariir kulhm an acmash bihada isnaad غayr ana fi xadiiثihim jamiica washajara cala isbic wafara cala isbic walaysa fi xadiiثi jariir kuma sugna wlkhalaa'iq cala isbic walakin fi xadiiثi waxaa ku sugan wljibaala cala isbic wazaada fi xadiiثi jariir tasdiiqan lahu tacajuban lima qaal intaa way isku raxsan yihiin tasdiiqan lahu tacajuban lima qaal xadana xamala bn yaxya akhbarana ibn wahbi abarani yunis an ibn shihab qal xadaanii musayan aba hurayrata kaana yaquul wuxuu dhihi jiray qaala rasuulu llah sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi yaqbidu allahu tabaaraka wa tacala ilahi wuxuu qabanaya alarda dhulka yowma alqiyama maalinta qiyaamau qaban oo ayagoo dhan meesha laga qaadi wayadwi samaa cirkana waa duubaya biyamiini midigtiisa wakilkaa yadeeya dib yamiin uma yaquulu wuxuu le ana almeliku anigaa boqora ayna muluku lardi boqoradii ardada waxbaan xukunnaa iyo annagaa maamullo iyo xuduudkaana nala soo dhaafi kara kuwaayey caawe wax madax kolu qaadi kara ma jirto wax hadli kara ma jirto adilaa saakhiruun wey intooda badan boqorada iyo mxuu ahaa dadka wax sheegan jiray xadana abubakr bin abi shayb xadana abu usama can cumar bn xamزة can salim bn cabdالlah ahbaranii cabdالlahi bn cumar qaal qaala rasuulu اlahi salى اله alay slm wuxuu yidhi yadwi اllahu caزa wajal الsamaawaati yowma اlqiyama maalinta qiyama samaawaadku dulaya uma yaakuduhuna biyadihi اlyumna gacanta midigta alla ku qabanaya uma yaquul wuxuu yhi ana almeliku boqorkii baana ana aljabaaruun awa kuwii jabbaariintahaa ee xukunka raahaya ee ku abartaaglayn jiray adduunyada eena mutakabiruun kuwii ishaafeerkibirka iyo iswaweynaynta lahaa aaway uma yadwi lardiina haddana dhulkiibuu qabanaya toddobadii ardo bishimaalibuu ku qabanaya xagga magaca un weeyaan wa ilaa xagga sifaadu wakiiltaa yadayhi yamiin ah, naqsiga inaga bidixdeena oo kale ilaahay subxaana wa tacala munazah waa ka nasahan yahay kullu sifaatihi wadawaatihi kaamil subxaana wa tacala kaamil wey wakiiltaa yaday yamiin xagga sifada marka laga hadlaayo magacaunba hadda la sheegay uma yaquulu wuxuu yidhi ana almeliku ina aljabbaaruun aw kuwa jabbaariintahaa madaxdii kibiraaniga ahaa ee dadka ku tuban jiray ee mutakabbiruuna kuwa iskibrin jira aawey xaddaana saciid bn mansuur qaal xaddaana yacquub can ibn cabdiraxmaan qaal xaddaana abu xaazim can cubaydilah bn miqsam annahu nadara wuxuu fiiriy ilaa cabdilahi bni cumar cabdulahi bn cumar buu saa u fiiriyey kayfa yaxkii cabdulahi bn cumar buu fiirinayaa cabdulahi bn cumar wuxuu u fiirinayaa inuu ka barto siduu nabiga u tilmaamay markuu xadiidka sheegaayo tilmaantuu nabiga ka bixinaya kayfa yaxkii rasuul allah siduu nabiga calay salaam u tilmaamay ayuu ka fiirsanayaa cabdulahi bn cumar qaala wuxuu yidhi nabiga wuxuu yidhi yakhluq allahu caza wajal samaawaati cirarkiisa o dhan buu ilahay qabanaya wa araadihi dhulalkiisa biyadihi biyadahi labada gacmood buu ku qaban fayaquulu wuxuu leey ana allah anaa allah cibaadada anigaa mudan aniga maaratay eh, mxuuha cubuudiyada iska leh wayaqbidu asaabicahu nabiga calayhi salam markuu aha ana allah yaqbidu asaabicah farihiisii buu nabigu laabay wayabsuduhaa haddana waa fidinaayey ana almaliku asagoo ilahay hadalkiisii soo qaadanaya ayuu kolla gacmaha fidinaya kolah uu soo laabayey nabiga calayh isalaatu wasalaam tilmaanta marka uu bixinayo wey tilmaan nabigeena uu bixinaya calayh salaam waa hadalkii nabiga calayh salaam iyo tilmaantii iyo xikaayadii uu ka warramayo can illaahi subxaanahu wa tacaala saxaabaduna can rasuuli illaahi taabiciintuna can asxaabi rasuuli illaahi wa huwa manhaju salaf biduuni takyiifin walaa tamhiilin walaa tacdiilin walaa tashbiihin calى qaacidati qowlihi subxaanah laysa kamili shay wahuwa samiicu lbasiir xataa nadartu ila almimbari mimbarkii baan fiiriyey markuu nabiga calayh salaam uu tilmaamayey yataxaraku min asfali shay minhu mimbarkuu nabiga saaraa markuu gacantiisa kolla uu saa leeyahay kolla saa leeyahay iyo hadalkuu nabiga ku hadlaayey mimbarkii baan dhaqdhaqaaqay uu saaraa rasuulka calayh salaam yataxaraku min asfali shayi minhu xataa inii la aquul waxaan idhi buu yidhi cabdullahi bin cumar haddaan ahay asaaqidun huwa birasuuli illah war nabiga amuu ka soo dhacaa ayaan isiribin mimbarkii nabiga alai slam su u ligligayay markuu hadlaayey sala allah aleh wasalam ee gacantiisa kolla uu fidinayay kolla uu isku soo laabayey oo uu ka sheekeynayay ilahay ah, warkaas subxaanahu wa tacaala iyo awoodda alleh iyo qabashada samaawaadka iyo armada gacantuu ku qabanayo iyo qowluhu ana almaliku ayna ayna aljabaaruuna mutakabiruun uu ka hadlaayey ayuu nabiga ligligtay mimbarka uu saaraa ilaa aan u naxoon idhaahdo mar abuu nabiga ridaa mimbarkan oo nabigu ka soo dhacaa sala allahu aleh waaalih wasalam intaa wey inta naska ee daliilka ee xaqa ee la hayo ee nabigeena calayh salaam bihada sanad saxiix ka yimid wararka dadka qaar ay sheegaan oo dhahaan ibnu tiimiya mimbar fuulay saasuu ilahay u sahlaya carshiga saa uga soo dego uga soo degaa wararkaasi wax sal iyo raad ay leedahay iyo meel ay ku qoran tahay iyo meel nas ah iyo kutubtiisa midna ma laha waa huraa iyo waxaan waxba ka jirin kaburad kalimatan takhruju min afwaahim yaquun ilaa kadiban xadana saciid bn mansuur qal xadana cabdilcaziz bn abi xaazim qal xadana abi can cubaydilah bn miqsam can cabdillahi bn cumara qaal ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkay oo cala minbari saaran wuu yaquul isagoo leh yaakhuju ljabbaaru caza wajal allaha jabbaara wuxuu qaban doonaa samaawaati ceerarkiisa isagaa lao abuurtay wa araadihi dalalkiisa biyadayhi labada gacmood uma dakara naxwu xadiidi yacquub baabun wuxuu ku saabsan yahay ibtidaai alkhalqi khalqiga siduu ku bilowday iyo khalqi aadam calayhi salaam abuurka khalqiga iyo maalmaha la abuuray mid walbaba iyo aadam calayhi abuurkiisii la abuuray goortii la abuuray xadaanii surayj bn yunas wahaarun bn cabdilah qaala xadaana xajaaj bn muxamedin qaala qaala ibnu jurayj akhbaranii ismaaciil bn umaya can ayuba bn khaalidin can cabdilah bn raaficin mawla ummi salamata can abi hurayrata qaal ahada rasuululah nabiga alayh salam baa wuxuu qabtay biyadii gacanta i qabtay buyidi abu hurayra haddaan ahay oo saxaabigiisa jaliilkaha ee xaafiduxadiidka ahaa ee xariiska ahaa ee dadaal iyo muxuu ahaa cilmi lagu dadaal nabiga uu u qiray taskiyeeyey rasuulkaa taskiyeeyey markuu gacanta qabtay qaala wuxuu yidhi khalaqa allahu caza wajal aturba ilaahay carada wuxuu abuuray yowma sarti maalin sarti ah yaa dhulka la abuuray wa khalaqa fiiha aljibaala buuraha wuxuu ku dul saaray awtaad yomamaalin axada ah, dhakowyaha la saaray buuraha wa khalaqa shajara geedahana wuxuu abuuray yowma alinayn maalin iniina geedooda la abuuray wa khalaqa almakruuha wax allaala wixii la koodoo dhanna yowma ulaa maalin ulaadaa buu abuuray wa khalaqa nuura nuur iyo iftiinka wuxuu abuuray yowma alarbica maalin arbaca wabaha fiiha arlada wuxuu ku sii daayoo ku faafiyey addawaab wax allah wx dhul socodaha oo dhulka socdao dhanba yowma alkhamiisi maalin khamiisa lagu sii daayey wakhalaqa aadama aadam calayhi salaam wuxuu abuuray alleh bacda alcasri casrka gadaashiisa min yowmi ljumcati maalin jumcaha fii aakhiri alkhalqi khalqiga aakhirkiisa qofka u dambeeyey buu ahaa fii aakhiri saaca saacadda ugu dambaysa min saacati aljumca jumcada saacadeeda u dambaysa fii ma bayna alcasri casrka ila leyli u dhaxaysa ayaa ibni aadamna la abuuray calayhi salaam qaala ibraahim xadana bisami whuwa xusayn bnu ciisa wasahl bnu camaar waibraahim binti xabs wagayruhum can xajaaj bihada alxadiid baabun fi lbaci wanushuuri wasifati alardi yowma alqiyaama isu soo saaridda qubuurta laga soo baxayo nashirinta la aruurinayo qiyaamaha la iskugu tagaayo iyo arbada sida tilmaanteeda ay tahay maalinta qiyaamo dhulkan aan ku noolnahay muxuu noqon doonaa gebigeedaba intii la sifeeyo la waxeeyo yaa jabaati laga dhigaya xabad canjeero weyn baa laga dhiga lagu goosan doonaa arba kalea lagu bedeli doonaa xadana abubakr bin abi shayba xadana khaalid bin makhladin can moxamed bin jacfar bin abi kahiir xadana abu xaasim bin diinaar can sahl bin sacd bin saacidi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi yuxsharu nnaasu dadkaa lasoo kulmin doonaa yowma alqiyaama calaa ardin dhul baydaa cad cafraa guduud xigeena cafruhu waxaa weeyaan xoogo guduuda yaa ku dhex jira wayna caddahay laakiin guduud baa ku dhex jiraan ka qursati naqiy kibis xabad kibisa ah ama canjeero ama mufooxa tidhaahdo annaqiy welibita saafida ahee eh, budada cad ee nadiifta laga sameeyey ayay kaley noqonaysaa laysa fiiha arlada dhexdeeda ma ahaanin calamun wax calaamo ah ama guri ah ama daara ama tiir ah liaxadin qofna uguma taallo qofna tiir iyo calaamo midna kuma laha ardadaas waa ardo aan ah midna waxba ugu dhisnayn oo ayagoo dhanba suusuubi ah laa taraa fiiha ciwajan walaa amta meel goda ma jirto meel taaga ma jirto meel dhisan ma leh calaamo ma leh dhulkaasaa marka yaa dadka laiskugu keeni doonaa qala xaddaana abubakr bin abi shayba qala xaddaana caliy bnu mushir can daawuud can shacbi can masruuqin can caaisha radi allahu canha qaalat sa'altu rasuula allah nabiga alay slam baa waxaan weydiiyey can qowlihi caza wajal yowma tubadalu lardu maalinta ardada la bedeli doono hayr alardi ardada kayrkeed midda midaan ahayn lagu bedeli doono wasamaawaat cirarkuna iyaduna la bedeli doono ama la duubi doono fa ayna yakuunu naasu yowmaidin ya rasuula allah markii ardada la qaado oo ardo kale lagu bedeli dadku xaggay joogaan xaggay dadka ahaanayaan faqaala cala asiraat jidka siraad bay ku taagan yihiin qandara riwaayo kale markaasa arlo kale dhulkii lagu fidinayaa tiina waa la qaadi wamaa dalika cala allahi bicasiiz ilahayna awooddiisa waxba kuma ah facaaluu lima yuriid wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax walbana waa kanaa subxaana wa tacala baabu nuzuuli ahli ljanna ahluljannaha nuzuldeed nuzuuli ahliiljanna ahluljannaha martiqaadkooda jannadii weyneed intaan la gelin iyo guryahoodii iyo barwaaqadii aan la geynin xogoo martiqaada yarsooriya yaa marka hore loo samaynaya ahlujannaha xaddaana cabdulmalik bnu shucayb bnu leyd qal xadaanii abi can jaddi xadaanii khaalid bn yaziid can saciid bn abi hilaal can zayd bn aslam alcadawi mowlahm can cada bn yasaar can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu can rasuuli illahi sala allah aleh wasalam qaal takuunu lardu ardadu waxay noqon doontaa yowma alqiyama maalinta qiyaama khubsatan xabad kibisa waaxidatan oo keliya ayadoo dhan ba kibis ba ilah u bedelaya si uu rabuu ilah yeeli allihii carro ka dhigay geeda ka dhigay dhagax kuu sameeyey intaaba canjeeruu bedeli karaa haba kuma ilah woodi subxana wa tacala khibsatan waaxida yakfawha aljabbaar allaha jabbaara uu gadgadini biyadi gacantiisa halkiibisoo ilahay gacantiisa ku gadgadin bay iga dhigi doonaa kamaa sida yakfaw axadukum axadkiin ugu gadgadiyo khubsatahu kibistiisa fii safari safarka uu samaysanayo kibista uu safarka u samaysanayo si uu gadgadiyo u rogrogo ayuu ilahay u rogrogaya subxaana wa tacaala rogrogidda iyo awoodda iyo qudrada iyo kayfiyada iyo sifaadka ilaahay kamaal wey iyagoo dhan waa ugu fahansiinayaa mooyaane nusulan waxaa kimistaasi ardadii kibis loo badalay maxaa laga rabaa nusulan waa martiqaad liahliljana lagu martiqaadaya Ah, misi baa lagu marta martaqaadi wixii kimista lagu dari lahaa oo hilib iyo maraqana waa kan waa soo socotaa maraqii iyo hilibki qaala fa ataa rajulu min alyahuud nin reer yahuudeedaa yimid faqaala wuxuu yidhi baaraka araxmaanu calayka allah raxmaanaaku ku barakeeya abaalqaasimow allah ukhbirka makuu sheegaa binusuuli ahlijanna ahlujannaha martiqaryadooda wax lagu martigelin yowmalqiyaama maalinta qiyaama qaalna wuxuu yidhi balaa noo sheeg qaala takuunu ardu waxay noqon doontaa khubsatan waaxida halkibisa kamaa sidiibu asagana u hadla u sheegay qaala rasuullahu nabigu calayi salam uu yidhi qaala fanadara ilayna rasuulullah nabigaana soo fiiriyay uma daxika waa qoslay xataa badogna waajidu ilaa miciisi ilkihiisa ka muuqdaan bal diinta say u yaqaanaan iyo say uga leexsan yihiin fiiri wey alaa uhbiraka makuu sheegaa qaala haddana wuxuu yidhi alaa uhbirakum makuu sheegaa biiidaamihim haddii kibis iyo canjeerada uu siiyo waxaad u baahan tahay koosaar koosaartooda makuu sheegaa qaala balaa iishe qaala iidaamuhum baalaamunun baalaamun waa dibi iyo wa nuunun malay qaaluu waxay dhaheen wamaa haada waa max baalaamun wa waa luqa cajami ah qaala cuthawrun wa nuun waa dibi baalaamku wa nuun nuunkuna waxaa weeye xuut iyo malay wey ah yaakulu min zaa'idati kabadihima dibigaas isaga ahee lagu martiqaaday ee loo gowracay ehlu jannaha iyo mallaygaasi intaa leeg waxay leeyihiin beer beerka wuxuu sii leeyahay in ka baxsanoo cad oo lulay la oo beerka ka lalmata intaan beerkii adkaa la gaarin intaasaa u sii macaan bay dhahaan yaakulu waxau cuni min zaa'idati kabadihima dibigaa iyo waxaan ujeeda dibigaa iyo mallaygaasi beerkooda inta zaa'idka ahe lulayda unbaa cunaysa oo si gaar ayagana logu sii martisoonaya toddobaatankii xisaabla'aan jannada gelaysa inay ma dhici karto xaddaana yaxya bnu xabiib alxaaridi xaddaana khaalid bnu xaarid xaddaana qura bnu khaalid xadana moxamed bnu siriin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi low taabacanii hadday iraaci lahaayeen casharatun toban min alyahuudi reer yahuudeeda toban yahuudda odayaashoodii iyo axbaartoodii culummadooda ka mida hadday rumayn lahaayeen lam yabqa ma harin calaa dahriha arladan korkeeda yahuudiyu yahuudi ilaa aslama waa islaami lahaa ah. Ah, qabaa'ilkii banu qurayda banu nadiir banu qaynuqaac qabaa'ilka asaga qabiil walba rag culummo oo laga dambeeya oo warkooda la qaato oo hortaagan diinta nabiga inay rumeeyaan dadka hortaagan ayagoo garanaya xaqa garanaya yacrifuuna kamaa yacrifuuna abna'ahum sida carruurta ay u yaqaanaan ka badan u yaqaana nabiga calayh salaam ayay hortaagnaayeen hadday tobankaa islaami lahaayeen dhammaanta way islaami lahaayeen buu nabiga alai salaam keliya waxaa ka islaamay cabdullahi binu salaam axbaartii la yaqaanay culimmada waaweyneed cabdullahi binu salaam aisraa'iili abu yuusuf radi allahu canhu ardaa baabu su'aalu yuhuudi nabiyi can iruux yuhuud weydiinta ay weydiiyeen nabiga ruux wa qowlihi tacala wayasaluunaka can iruuxay ku weydiinayaan yani nafta nafta innaga nagu jirta maxay tahay ah, naf annafsu waruuxu ma isku midba maxay tahay qaabkee weeye noocay tahay ma dhiigga dhiiggaa loola jeeda ruuxa ma dhiigga ma ila akhirihi la garan waa ilahay keliyan baa garanaya xadaana cumar bn xafs bn ciyaad xadaana abi xadaana acmash xadaana ibraahim can calqama can cabdilahi qaala baynamaa ana anigoo amshii socda maca nabiya nabiga maciisa fii xarfin meel beer ah anoo meel beera ah nabiga la socda wahuwa mutakiu nabigana uu cuskanayo ku tukubayo calaa casiyin laantimireed uu saa cuskanayo u wato id marra waxaana soo maray binafari min alyahuud koox yahuudeeda ayaana soo maray magaalada la wada faqaala bacduhum qaarkood baa libacdin waxay ku dhaheen abulqaasim maa kana yasaluuhu weydiiya can iruuxi ruux weydiiya bal ruuxda iyo nafta nagu jirta weydiiya hadduu ka jawaabo isku dadayo nabi ma aha hadduu yidhahdo ilaahay baa garanna waxa weeyaan waa nabi faqaaluu waxay dhaheen maa raabakum ilayhi kuwii kalaa waxay dhaheen ayagaa isla hadlaaya maa raabakum war maxaad ooga baahantihiin oo xaajadiin iyo baahidiin ay tahay ilay asaga war maxaad ooga baahantihiin su'aashaasi waad ogtihiin su-aashaasi inaan qofka jawaabi kara jirin maad iska daysaan maa ka daysaan laa yastakbirukum inana waa la yidhi ama laa yastakbirukum ina qaabilin maayo bishayin wax takrihuun nacaysaan wax cusub oo nacaysaan idiin sheegi maaye inay ruux ilaahay unu garan buu idiin sheegi doonaaye iyo laa yastakbiruunahu inama qaabilin jooga bima takrihuunahu waxaad nacaysaan hadal aad dhaawaca oo maaragtay cilmiyaridiina iyo aqoonyaridiina iyo xaqdiidnimadiina caddaynaayo iyuu hadda inagu dhihi doono xag alle soo waxyoon doonaaye wardaaya faqaaluu waxay dayn mayna saeruhu weydiiya faqaama ilayh waxa u istaagay bacdahum qaarkood baa istaar istaagay fasa'alahu wuxuu weydiiyey bacdigii cani ruux maxay tahay ruux xaggay ku jirtaa say tahay say eg tahay qaala faaskata anabiyu nabigu waa aamusay calayhi salaam ma hayo daliil waxyiina kuma soo degin waa yar aamusay falam yurudda calayhi shay waxba uma jawaabin nabiga calayi salaam waxyar kadib waxyii baa ku soo degay facalimtu waxaan ogaaday annahu yuxayra in la waxyoonay qaala faqumtu waxaan istaagay makaani askari weeye leeday halkii baa markiiba istaagay nabiga calai slam marku waxay ku diraa culays daran oo la bedelmaa ku dhici jirtay marka diyaargarow baan galay gaaladan siday nabiga wax u yeelin falamaa nazala alwaxyu waxyigii markuu soo degay qaala wuxuu nabigu yidhi wayas'aluunaka can aruux aayadana soo degtay waxay ku weydiin doonaan ruux qul iruuxu waxaa tiraa ruux min amri rabbi waa arrimaha amri rabbibay ka mid tahay khaas cilmigeeda iyo aqoonteeda ilah baa ku khaasa oo garanaya wamaa uutiitum idinkuna inaynama siinin min alcilmi cilmi ilaa qaliil wax yar mooyeen cilmina wax yar baa inana siiyey waxay ka baqaayeen wey w ma garanaysa xadana abubakr bn abi shayb abu sacid bn shayb qala xadana wakixa xadana isxaq bn ibrahim xandari wcali bn khashab qala axbarana ciisa bn yunas kilahuma can acmash can ibrahim الnakhci can calqama can cabdilah bn mascuudin radi allahu canhu qaal kuntu amshii waxaan socday buu lay maca nabiyi sal slam fi xarfi madiina beerihii madiina binaxwi xadiidi xafsin hayra ana fi xadiidi wakiica ku sugan wama uutiitu min alcilmi ila qaliila qiradii mutawaatirkeeda mashhuurkeed wey uutiitum la yihahdo wa fii xadiidi ciise bn yunas wamaa uutuu lama siinin min riwaayati ibn khashrab xaalay tahay qiradaasi waxaa soo arooriyey oo ku jirta riwaayat ibn ali ibn khashram qala xadaana abu saciid alashaju cabdulahi bnu saciid qala samictu cabdاlah bn idriisin yaquul samictu acmash yarwihi can cabdilah bn murata can masruuq can cabdilahi bn mascuudin qaal kaana nabiyu sala اlah alيه wasalam wuxuu aha fii naklin beer xartigii beer bay noqotay beer buu dhex socday yatawakau calaa casiimin laantimireed buu nabigu calayh salaam u ah ayuu wata cuskanay uma dakara naxu xadiiثi acmash waqaala fii riwaayati wama uutiitu min alcilmi ila qaliila takale shaad weeye xadana abubakr bin abi shayba wcabdullahi bn saciid alashaju walafdi licabdillahi qaala waxay dhi xadana wakiic xadana axmed sulayman can abi duxa muslim bn subayx can masruuq bn najid can qabaab ibn arat radi allahu canhu qaal qaala wuxuu yidhi khabaab oo min asaabiqiina alawaliin kamida radia allahu canhu dadkii aad gaalada ay u dhibeen buu kamid aha kaana lii cala alcaas kaana lii waxaa ii sugnaa cala alcaas bin waa'il gaalkii caas bin waa'ilaha ee malcuunka ahaa ayado badan baa ku soo degay isaga lagu aayay daynun dayn baan ku lahaa dayntana wuxuu ahay seef khabaabkan wuxuu ahaa nin biraha ka shaqeeya oo biratuma oo biraha tumu ahaa seef ii samee u sameeyey war xoogayga isii fa waan u imaaday ataqaadaa adoo dayntaydii ka dalbaaya faqaala lii wuxuu igu yidhi lan uqdiyaka ku siin maayo dayntii xoolahaadii xataa takfura bimuxamed ilaa aad muxamed kaga gaalowdo nabiga ilaa beeniso ka wadaa ku siin mahayo qaala wuxuu yidhi khabaab faqultu lahu waxaan ku yidhi innii anigu lan lan akfura waa waxaan rajo laga qabin wey lan akfura gaaloobi mahayo limuxamadin ku gaaloobi mahayo oo diidi maayo diintiisa ka noqon maayo xataa tamuuta ilaa asagii marka si hayru mubaashira si aan si dadban iyo si aan maaratay dadbanen wey si aan dadbanen si aan toowaxaa ujeeda si togan iyo si dadban baahe si dadban ayuu dacwada u gaarsiinayaa wuxuu yidhi gaaloobi maayo moxamed xataa tamuuta inaad ka dhimato uma tubcad lagu soo saaro aliimaanu bilbacdi wanushuuq ayuu xasuusinayaa xataa tamuuta uma tubca lagaa soo bixiyo qaala wuxuu yidhi wainii lamabcuuun oo miyaa laysoo saaray min bacdi lmowti markaa dhinta kadib wuxuu yidhi haye waa yahay fasawfa aqdiyaka markaasaan ku siin doonaa dayntaadii idaa rajactu markaan soo laabto ilaa maalin xoole iyo walad xoole iyo carruur badanala soo laabto ilaa maalin xoole iyo walad carruur markaasaan dayntaada kusiin doonaa buyidhi mucaanadnimada madax adeegiisa fiiri qaala wakiic wuxuu yidhi kada qaala acmash qaala fanazla hadi alaaya aayadda la awarayta aladii kafara biaayaatina bal waxaad ii sheegtaa nabi maxamedo ninka aayaadkaanag intuu ku kufriyey oo ku gacanseeray haddana waqaala lalautayanna maalan waladan xoolo iyo carruur baa laysiin doonaa leh adalaca alghayb am itaqada cinda araxmaani cahda ilaa qowlii wayaatiina farda keliga isagoo qundul qaba qaawan gaal gafuur ayuu imaan doonaa xadaana abu quray mxamed bn cala xadaana abu mucawixa waxadaana ibnu numayr qaal xadaana abixa waxadaana isxaaq bn ibrahim ahbarna jarixa waxadaana ibn abi cumara xadaana sufyaan ibn cuyayna kulum can acmash bihadi risala naxw xadiidi wakiic wa fii xadiidi jariir qaal kuntu qaynan waxaana nin biraha tuma farsamo yaqaan buu ahaa oo farsamo fiican weeyaanoo loo baahan yahay waxaasoo bir iyo toori iyo mindi iyo qaadi iyo saxana haddaynan nagaa ka shaqaynin waa aragta hadda waxaa weeya dee waxaa loo bixiyey warshadaa loo bixiyey magacii baa loo qurxiyey awal dadkii biraha tumi jiray oo xooggooda dhidiidkooda maari jiray wax qalaboo saaciiday ayagoo haysanin ayaa wax laga sheegay oo la dacaayadeeyey mindidii baa looga baahan yahay tooridii baa looga baahan yahay faaskii baa looga baahan yahay yaambadii baa looga baahan yahay marka dad qiimo oo camalkooda xooggooda maalo wey ammaan bay mudan yihiin qof wuxuu cunana waxa u fiican waxaa weeyaan gacantiisa waxay kasabtay buu nabiga alai slam yii wa fii xadiidi jariir qaala kuntu qaynan waxaan ahaa tumaal fi ljaahiliyati jaahiliyada birahan tumi jiray facamiltu lilcaas bin waay camalan shaqaan u qabtay waa seef faataytu waa uu maaray ataqaadaa warkaa xunbu ka dhaqaaqay baabu fii qowlihi tacala wama kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim ilaahay ma cadaabaya gaaladan iyo dadkana ku dhex jirto adoo ku dhex jira nabi maxamedow kudhex jirka alaasaa lagu badbaadinayaa wax kastoo ay sameeyaan intaad ku dhex jirto la cadaabi mahayo oo nolosha nabiga uu noolaa ammaan iyo nabadgelye caalamkao dhan uu ahayo raxmad sala allahu aleh waalih wasalam kadibna saxaabadiisii marka xadaana cubaydlah bn macaad alambari xadaana abi xadana shucba cabdamiid cabdulxamiid bn ziyaadi anahu samica anas bn malikin yaqulu qaala abu jahl lacanahu allah gaalkii malcuunka abu jahla fircawn hadihi اlumma yaa wuxuu yihi allahuma in kaana hada huwa alxaq ilaahu waxanuu maxamed wata hadduu xaq yahay min cindika xaggaada ka yimid faamdir calayna nagu da'sii sii roobkii xijaarata dhagaxyaal naara min asamaacirka nooga keen aw itina noo keen bicadaabin cadaab aliimin naxanuujia si kale ku yimaada bal fiir caqli xumadiisa fiir hadduu xaq yahay waxa uu maxamed la yimid ilaah nugu hanuuni buu ahaa caqligu caqliga wuxuu ahaa ilaahu haduu xaq yahay nugu hanuuni wuxuu lehay haduu xaq yahay iska dhaf hadduu aq hadduu xaq yahay xataa mina cadaabun halaag sidaas aan ku garanna inuu xaq yahay oo dhimayoo gaalnimo ku dhintaye muxuu helay muxuu helay cadaab buu dadejsanaya fanazalad waxaa soo degtay wamaa kaana allahu liyucadibahum ilaahay maaha ku cadaabaya wa anta adigoo nabi maxamed fiihim ku dhex jira wamaa kaana allahu ilaahay maaha mucadibahum ku cadaabaya wahum yastakfiruuna ayagoo dembidhaaf weydiisanaya inta qof istikfaarsanaya ku dhex jiro ama adaa dhex joogto la cadaabi maayo wamaa allahuma laa yucadibahu laakiin cadaab kalaa jire oo in laqaqabto oo xoog magaalada looga qabto wax la dilay la qafaasho laga dhigo wamaa lahu maxaa dhacayo anlaa yucadibahum allahu ilahay una cadaabaynin wahum yasuduuna cala almasjid alxaraam masjidulxaraam ayagoo hortaagan oo dadka ka reebaya oo cumradii nabigu u diidan calayhi salaam kuwa ayagaasi ay ku badbaadayaan wey markay hor istaageen laba sane kadib baa kii gacanta lagu qabtay oo ayagoo dhan markaa deena ayagoo adilla ah abujahla beder baaba lagu dilay bacda qowlihi tacaala ina alinsaana la yadqa insaanku waa quuqaya waa kibraya an raahu bian ra'ahu inuu arkay istaqnaa mid doqtooba inuu yahay inuu xoogow dhaqaalaha iyo madaxnimo helay darteed yuushaaeertan isqaadqaad bilaabaya oo dadka iska weynaysiinaya xadana cubaydulah bn mucaad bn muamed bn cabdillah cala alqaysi qaala xadana almuctamar ibnu sulayman can abiihi sulayman ibnu darhan xadana nucaym bn abi hindin can abi xaazim salmaan alashdaci can abi hurayrata qaal qaala abu jahl ba wuxuu yidhi hal yucafiru muxamadun nabigeennuu ku wara sala alla alay wasalam meel buu yar aalay safar waa imaaday wuxuu yidhi hal yucafiru muxamed muxamed ma wuxuu booreerayaa wajahu wejigiisa bayna adhuurikum dhexdiinna ma sidii wejhi dhulka u saarsaarayaa sujuudii buu ku hadlaya aqrabu maa yakuunu alcabdu fii rabbi wasaajid qofku markuu ilaahay ugu dhoweya markuu sujuudsan yahay wy waa marka ducada la aqbalaba markaas ugu qiimo badan buu ku caayaya ma sidii wejiga dhulka weysa u saaraya isagoo idinkoo arkaya qaala faqiila nacam haa sidii weeyaan bay dhaheen faqaala wuxuu wallaati waalcuza laba sanamo xunxun oo aslaamtii caabudi jireen kamiduu ku dhaartay laati cusaan ku dhaartay lain ra'aytu haddaan arko muxamed yafcalu asagoo samaynaya daalika waje dhulsaaridaasi la ata'anna waxaan ku istaagaya ala raqabatii halkaa qoortaan kaga istaagayaa buu yidhi bal mar daba wajigu kaa dhigo awlaa mase la afiiranna waxaan ku rugayaa wajha wejigiisa fi turaabi carrada carradaa wejigiisa ku rugayaayoo wejiga carrada sankeed carrada u gelinayaa qaala fa ataa rasuula allah nabiga calayh salaam buu u yimid wahuwa yusalli nabiga tukanayuu arkay wa soo orday dhaarbu dhaartay zacama wuxuu sheegayaa oo markaas uu ka wadaa dadkiina waa daawanaya liyadaa inuu ku istaago calaa raqabatii qoorta nabiga calayhi salaam asagoo sheeganaya ayuu soo dhaqaaqay qaala famaa faaji'ahum dadkii daawanayay kuma kadinin minhu xaggiisa kagama kadinin ilaa wahuwa waxay arkeen asagii oo yankisu siqaaya calaa caqibayhi cidhibcidhib u siqaayo cararaya wayataqii isku difaacaya oo isku maarata ilaalinaya biyaday gacmaha labadii gacmood asagoo sidaa la gadaal u cararayo maa la arkay soo cararaya qaala faqiila war maaa kugu dhacay abuu xakam bay dhihi jireen maxaa kugu dhacay faqaala ina baynii aniga iyo wa baynahu asaga dhexdaannada lakhandaqa xufa camiiqa khandaq god weyn baa dhexdaanaa ka dilaacay dhulkiibaa go'ayba min naari haddana naari ololaya wa howlan balaayaan arkay wa ajnaxatan garbaabbaan arkay malaa'igta baa la tusay oo garbaabaha fidhiisatay oo afka kale haysa faqaala rasuululahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi low danaa minii hadduu ii soo dhowaan lahaa laqhtadafatu lmalaa'ikatu malaa'igtaa yaa dafi laheed cudwan cudwan xubin xubin bay u dafi laheed Ah, xunbaasoo dhan baa loo kala siimi lahaa qaala faanzla allahu caza wajal ilahi baa soo dejiyey laa nadri fii xadiid abi hurayra inuu yahay aw shayun balaqahu war kale soo gaara inuu yahay ma garanayno ayuu leeyahay laa nadri ah, qofka abu xaazim iyo waas wey rawaada xadiidka warinaysa aayaddana soo degtay kala ina alinsaana insaanku layadqa waa quuqaya waa kibraya an ra'ahu inuu arkay istaqnaa inuu yahay mid deeqtoomay xoogow yar deeqtoomay oo wiilal iyo xoole iyo dhaqaale iyo madaxnimo helay ayuu la kibri isma xajin karo ladnaanta lama xajin karo ina ilaa rabbika rabbigaa xaggiisu ahad arrujca noqon meesha loo noqon laisku xisaabi in khayran fa khayr wain sharan fa shar qof walbaba wuxuu mutaystay la tusi doono xagga rabbi weeye xaggaas horta lagu kala bixi doonaa arayta waxaad ii sheegtaa nabi maxamedow alladii yanha midkaad nahyinaye diidaaya cabdan addoon muxamada alladii midka waa abujahle yanhaa diidaaya cabdan addoon waa muxamade idaa goortii buu diidan yahay sallaa uu muxamed tukanaayey bal ninkaa bala yaaba qof salaad tukanaya qofka hortaagan ee madaxan kaga istaagay bal ka warran arayta waxaad ii sheegtaa in kaana hadduu yahay nabi maxamed cala hanuun ku sugan yahay ma la dili aw amase amara uu amraayo cala hadduu ku sugan yahay isaga naftiisa aw amara uu amraayo hayrkii bitaqwa alla ka cabsi uu amraayo ma wax dhibaato in loo geysta mudanba arayta waxaad ii sheegtaa in kadaba hadduu beeniyo midkan abujahla oo watawalla uu xaqa ka jeensaday yacni abaajahl buu u waxa kadaba watawalla laleeyahay waa abujahale alam yaclamiyuuna ogeyn bianna allaha yara inuu ilaahay arkaayo kala lain lam yantahi haduuna arrintaa ka joogin ka waantoogin lanasfacan waxaan qaban doonaa binaasiyati food naasiyatin food baan qaban doonaa kaadibatan beenaleeyah xaq iyo diin diiday khaadi'atan dembi ka buuxo dembiile ah falyadcu naadiya ha u yeedha ciidankiisa kooxdiisa iyo golofadhigiisa sanadcu waxaan u yeeri doonaa buu alla azabaaniya malaa'igta cadaabka kala laa tudicu ha yeeline wasjud waqtarib baa lihi wad sujuuda iyo salaada alla u wad baa lihi warkaa ka yeelin zaada cubaydullahi fii xadiidihi qaal wa amarahu bimaa amarahu bihi zaada cubaydullahi wuxuu ziyaadiyey fii xadiidihi xadiidkiisa qaala wuxuu yidhi saxaabigu markuu xadiid ka hadlaayey aayaddaana fasirayay aayaddee fasirayaa ou amara bitaqwa ou amara bitaqwa markuu fasiraya wuxuu yidhi wa amarahu wuxuu nabigu calayhi salaam amraayaa dadka bimaa wixii amarahu u amray bihi maaguba rabbigu rabbigiis wuxuu rabbi amray buu dadka amrayaa oo amara bitaqwa wa amarahu wuxuu amrayaa nabiga bimaa waxa uu amarahu bihi rabbuhu amray wazaada ibnu cabdillah cala falyadcuu naadiyahu yani qowmah qowmkiisa hau yeedhawi baabudukhaan qiiqa imaan doona qiyaamaha oo dadka mari doona ayuu ku fasiray midka soo socda qofka waa la radinayaa maahe waa qiiq dhacay oo wakhtigiisana la soo gudbay oo abaarta ku dhacday reer quraysheed ayaa loola jeedaa warkaasna waa la yidhi xadaana isxaaq bn ibraahiim ahbarana jariir bn cabdilxamiid can mansuur can abi duxa muslim can masruuq bn ajda qaal kunaa waxaanan cinda cabdilaahi cabdilahi bn mascuud baan ag fadhinay juluusan xaalan fadhino wa huwa mudajicun baynana asagana wuuna dhex jiifay waa saxaabigii jaliilkaha kibaaru saxaaba buu ka mid yahay taabiciintuba u warramaya nin caalima oo oday aho jiifo wey isaga ardaydiisa baan fadhiyaan faataahu rajulun nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow ina qaasa nin qaasi ah nin qiseeya oo dadka u sheegsheega wacdiya cinda abwaabi kinda kinda albaabkeedu taaganyihi albaabaheedu taagan yihi kindadu waa qabiil reer kuufa ah kuufa deganaa albaabahan hadda laga hayo abwaabu masjid kuufa baa la raa abwaabu masjid kuufa meeshu dhihi lahaa wuxuu yidhi abwaabu kinda albaabihii baa ayaga magac looga dhigay oo magac loogu magac daray albaabihii kinda albaabihii masaajidka wey halkaasuu taagan yahayoo yaqusu wuxuu u qisoonayaa dadka wayascumu wuxuu sheegaya qisadiisii ana aayata dukhaan tajiiu way imaan doontaa ah fartaqib yowma taati samaau bidukhaanin mubiin isug maalinta qiiq uu imaan doonadaasi weli ma dhicin way soo socotaa buu leeyahy ninka asaga ah. wakhtigii nabigeena dhacday calayhi salaam fataahudu oosay ku dhacday markii layidhi wuxuu yidhi qiiq imaan doona way qiyaamaha fataahudu bianfaasi alkufaar gaalada naftoodu qaban oo naftu ku celin wayaakhudu almu'miniina mu'miniintana wuxuu u qaban minhu qiiqaasi kahiyati zukaam sida zukaam sida hergabka oo kale muslimiintana sanka xooga yar cabuur miy hasgab ahaan u qaban gaaladana neeftu ku xajinayaan saas weeyaan oo imaan doontaa faqaala cabdullahi baa wuxuu markii warkii loo sheegay wajalasa intuu fadhiistay wahuwa qadbara saoo cadhaysan yaa ayuha naasu dadow ittaqu ilahay ka baqa man calima ninkii garanaya minkum idinkii dhigama shayan wax ninkii garanaya falyaqul ha ku hadlo bimaa yaclam wuxuu garanayo waman lam yaclam qofkaan aqooninna falyaqul ha yidhahdo allahu aclam ha yidhaahdo fainahu aclamu waxaa u cilmi badan liaxadikum axadkiin an yaquula inuu yidhaahdo lima laa yaclam wuxuuna garanayn allahu aclam inuu yidhahdo u cilmi badane faina allaha caza wajal ilahi qaala linabiyihi sala allah alay slam wuxuu ku yidhi qul waxaa tidhahda maa asalukum calayhi min ajar ujura inayma weydiisanaya dinta gaarsiinteeda wamaa ana aniguna miihi min almutakalifiin kuwa iskallifo waxaynan aqoonin isku xumbaara ka mid miihi ina rasuulala marka ninkaa xagga horta u tuur hadduu radiyey aayadda tafsiirkeediibuu marka ka hadlaya sababta kusoo degtay wuxuu yidhi ina rasuula allah nabiga calayhi salaam lama ra'aa markuu arkay min annaasi dadkii idbaanan xaqayao ka jeesanaya oon diinta ogoleen quraysh si kasta uu ola hadlay faqaala wuxuu yidhi waa habaaray nabigu wuxuu yidhi allahuma allow sabcun toddoba sano oo ka sabci yuusufa nabi yuusuf toddobadii sane lagu gargaaraya toddobadii sane qoom yuusuf intay ku dhacday dasagi deena ilahay khasnadii gacantiisa ugu wareejiyey diinta uu sidaa dadka ku gaarsiiyey toddobadaa sano oo abaaraho sanka isku haysa annagana noogu gargaaro qufaar quraysha ku hamsato markay cadaadaan markaa deena islaamnimadaa ogolaadaane qaala fa salatum sanad abaara toddoba miyay tabar u hayaanba sanad baa ku dhacay sanadka horreeya cabaadeen faakhiratun waxaa ku dhacday sanatun sana abaara xasad camimtay oo baabi'isay ista'sarat waxay baabi'isay kulla shay wax walba hal sano oo wax walba baabi'isay yaa ku dhacday xataa akaluu juluuda waxay cuneen maqaaradii walmaytata baktigii min aljuuci gaajo darteed bay la cuneen wayanduru wuxuu fiirin ila samaa'i samada xagga cirka axaduhum midkood cirkuu fiirin fayaraa wuxuu arkaya kahayati dukhaan sida qiiqi oo kale gaajada iyo ololka caloosha ka haysta yaa ilmaha intii diraan yaa qiiq waxaad mooda iyuu cirka ka arkaya faataahu abu sufyaan abuu sufyaan markaa gaala ayaa nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi ya muxamed innaka jiita waxaad la timid taamuru inaad dadka amarto bidaacati illah in ilaahay la adeeco wabisilati raxim qaraabada hadla xiriiryaad noola timid wa waina qowmaka qoomkaadina qad halaku way halaagsameen xaggaada laga soo gaaray fadcullah allahu ilahay u bari ilahay u ducee u dhaw dadka u ducee qaala allahu caza wajal ilahay baa wuxuu yidhi faartaqib sug yowma taati samaau maalintay cirka imaan doonta biduqaanin qiiq mubiinin cad oy la diraandiri doonaan indhaha yaksha naasa dadka daboolaya hada cadaabun aliim ilaa qowlii inakum caa'iduun haddii lanaga faydo oo abaarta inaga kacdo roob iyo barwaaqaad heshaanna kibirkii iyo qooqii baad ku noqonaysaan waa sidaa dadkii muslimiintiiba la gerlayahay abaara markuu ku dhaco say masakaraad u yihiin biyanala soo gaaraay u cabaadayaan roobdoon ilaahay ugu hayaan barwaaqiyo nicmo markay helaan saartumasho iyo mindi inay isla dhacaan ayay bilaabayaan marka waxaa weeye bini aadamka waa iskuwa dhaqan gaalkuna wasiixun yahay inakum caa'iduun qaala afa hada cadaab alaakhira cabdullahi bin sacuud wuxuu yidhi waa idinkale qiiqaasi waa qiiq qiyaamaha imaan doonee muxuu ahaa inaa kaashifu lcadaab ilah wuxuu inaa kaashifu lcadaabi qaliilan inakum caa'iduun cadaabkan iyo waan ka qaadaynaa waan ka faydaynaa kadib way ku noqon doontaan baa la yidhi wax marka imaaday oo haddana la kashfi doono la faydi doono ayay aayaddu ka hadlaysaa ee afa yukshafu waxaa la faydi cadaabul aakhira cadaabka aakhira miyaa la faydi waa maya kusiga dhuujii gaaban mayaan miyaa laga faydi maya waxa la faydaaya ee qiiq iyo kuleel iyo dhibaato intay qabsata kadib laga faydi adduunkii weeyaan abaartii qabsatay ee kadib deen ilaahay ka qaaday wey ee ilahay uu yidhi haddana gaalnimaday ku noqon doonaan adduun baa laga hadlayaa ee qiyaamaha qiiq imaan doonaan waxba kama jira wey afa yukshafu cadaabul aakhira yowma nabdishu albashata se ka hadal ayagana maalinta qabashada dambe la qaban doono ee inaa anagu muntaqimuuna ka argoosan doonaa bashata alkubra waa daba ku fasiraya falbashatu yowma badar maalintii badar wey toddobaatan baa laga laayay toddobaatan waa laga qabtay waqad madat aayat dukhaan aayaddii iyo calaamadii qiiqa way tagtayoo waxay kufaaru quraysh baana ka hadlaysaa walbashatu bashadina tagtay oo beder bay ahayd wallizaamu waa qabashadii iyo cadaabkii laasimay iyo qabashadii la qabtay ee la qafaashay wey wa aayat ruum ayadana qulubat ruum aayat ruum way tagtay iyo in ayaga gadaal dambe haddana ay guulaysteen intaba dhammaatay taarikho laga hadlaayo oo qisas iyo taariikh laga hadlaayo weeyaanoo cibro ku sugan ee wax soo socda maaha arrimahan wakhtigooda dhammaawe cibro iyo faa'ido iyo cibroqaashadaasa ku suganoo wacdi iyo waciid intaba waa noogu filan yihiin xadana abubakr bn abi shayba xadana abu mucaawiya wakiixa waxadana abu saciid ashaju ahbarana wakiixa waxadana cuثmaan bin abi shayba xadana jri kulhm can acmash xaw xadana yaxya bnu yaxya waabu kurayb walafdu liyaxya qaala xadana abu mucaawiya can acmash can muslim bn musubeyxi abu duxa can musruq bn ajdac qaala jaءa ila cabdillahi rajulu nin ba u yimid faqala wuxuu yidhi taraktu fi lmasjid masaajidka waxaan ooga soo tegay rajulanin yufasiru qur'aana bira'yi ra'yigiisa ku fasiraya yufasiru hadi aaya ayadan wuxuu ku fasiraya yowma taati samau bidukhaanin mubiin ayuu fasirayo qaala wuxuu yidhi ya'ti naasa dadka waxaa u imaan doona yowma alqiyama maalinta qiyaama dukhaanu qiiq baa u imaan doona fayahudu bianfaasihim nafta ayuu qaban doona oo nafta ku xejin doona xataa yaakuda minhum qaarkood kahiyati zukaam sidii hargabku qaarkood u qaban doona waa mu'miniintee faqaala cabdullahi ba wuxuu yidhi man calima cilma wardawa qofka cilmi garan falyaqul bihi wuxuu garan sheego waman lam yaclam qofkaan aqooninna falyaqul ha yidhahdo allahu aclam faina min fiqhi rajuli qofka fahamkiisa diinta uu fahamsanya waxaa ka mida an yaquula inuu yihahdo limaa laa cilma lahu wuxuuna garanayni bihi maaguba allahu aclam inuu yidhahdaa fiqiga ka mid ahe inama kaana hada arrinkaa ninkaa uu meeshaa la aaday iyo qiyaamo la aaday wax dhacay oo laga soo tagay weeyaan inama kaana hada wuxuu ahaa ana qurayshan quraysh lama stacsatra cala nabiyi markay nabiga caasiday calayh salaam oy ku adkaatay dacaa calayhim uu habaara bisiniina ka yuusuf toddoba sano abaara ku habaaray sida tii nabi yuusuf qoomkiisa calayhi salaam ama qoladii reer masar ku dhacday oo kale fa asaabahum qaxdun waxaa ku dhacay abaar wajahdun mashaqo daran gaajo daran abaar ay la cuneen lafaha iyo qumudka ay qumudsadeen iyo baktiga xataa jacala arajulu ninka wuxuu gudo galaya yanduru inuu fiiriyo ila sawaacirka fa yaraa baynahu wa baynaha ka ya'ti dukhaan asagii cirka waxa u dhexey waxaad qiiq mooda min aljahdi qiiq ma jiree waa min aljahdi mashaqada iyo baahida darane caloosha ka soo kacday ayaa indhihii la dirandirayaan waxataa akalu lcidaama lafihii bay ruugeen faata nabiya nabiga cala salam waxa u yihi rajulun waa abu sufyaani faqaala wuxuu ya rasuul allah istaqfir illaaha limudara qowski reer mudara iska dhawartay quraysh ay kamid aheed ilahay dambileef u weydii fa inuu qad halaku halaagsame dhamma xoola dhammaa dadkii baa dhammaanaya faqaala nabiga wuxuu yidhi limudara reer mudara inaka la jari wallah nin ila adag baa tahay nin il adag oo jari ah oo maanta ad leedahay reema banu ducee adoo abu sufyaan taa ii timid inaka la jariiun nimankii diinta lagu kari waayey sooma ee dhibkaana noo geystay qaala fadaca allah lahu haddana ilahi wuu iskaga baryey nabiga cala slam raxiim bu ah raufun raxiim bu ahaa haddana ilahi wuu u baryey faanzala allahu caza wajal wuxuu soo dejiyey ina kaashifu alcadaabi qaliila inakum caa'iduun qaala famuudiru waa loo reebeeyey falamaa asaabatum arafaahiya barwaaqadii iyo nicmadii markay heleen oo doogii baxay oo xooluhu darareen barwaaqa ay noqdeen qaala wuxuu yidhi caaduu waxay ku laabteen ilaa maa kaanuu calayh kufrigii iyo shirki iyo gaalnimadii qaala faأnzl اllah caزa wajal faاrtaqib sug yowma taأti الsamaء bidukhaanin mubiin maalintaas sug yakhsha الnaasa hada cadaabu aliim ila qowli yowma nabdishu bashat اkubra ina muntaqimuun qaala yani yowma beder maalinta beder wey xadana qtayba bn saciid xadana jari an amash carabi aلduxى can masruuq can cabdillahi bn mascuudin qaala hamsun shan shay oo qur-aanku sheegay qad madayna way tageen qisas iyo taariikh dhacday bay ahayd addukhaanu qiiqii indhahooda ay ku arkaayeen abaarta ku dhacday darteed waallizaam qabashadii nolosha lagu qabtay maalintii beder waaruum reer ruum intay adkaatay in laga adkaadafaris ka adkaatay kadibna way adkaan doontaata ilaahay maaratay uu ka dhabeeyey walbasha qabashadii darreed ee la qabtay yowma beder waalqamar dayixii dilaacaya laba noqday intaba waxaa weeyaan arrimo dhacay oo lasoo gudbay wey xaddaana abu saciid alashaju qal xadana waki xadana acmash bi hada isnaad mil xadana maxamed bn muana maxamed mashaar qal xadana maxamed bn jacfar xadana shabax xadana abubakr bn abi shayba walabdullah qal xadana qudna can shuban qataada can cazrat can xasan alcurani can yaxya bn ljazaar yaxya bn ljazaar can cabdiraxman bin abi leyla can ubay bni kacbin fii qowlihi caza wajal ilahay qowlkiisa uu yihi walanudiiqanahum waxaan dhadhaansiinaynaa gaalada min alcadaab aladna cadaab yar duuna cadaab akbar cadaabka weyn ee aakharo intaan la gaarin mid yar baan dhadhansiin doonaa oo muxuu yah cadaabkaasi yeelay ka horeeya midkii weynaa qaala kacb ubay ibnu kacb wuxuu ku fasiray masaa'ib dunya waa adduunyada masaa'ibteeda nafta iyo maalka iyo xoolaha iyo dadka ku dhacaysa waruumu reer ruum qabashadii maarata adkaashii laga adkaaday walbasha qabashadii awi dukaana qiiqii shucbatu shaaku filbashati awi dukaan intaana way jireen ayana way tagtay ah, mm, cadaabkii iyo dhadhansiyay ka mid tahay baabu inshiqaaqi alqamar bayxii oo dilaacada laba noqday mucjizaadka nabiga waaweyn bay ka mid tahay bayxii oo sidii loo erkaayo laba noqday laba kala dilaacay marka dhaheen haddaad nabi tahay dhagaxa ha dilaaco ayuu dilaacay nabiga calayh salaam xilligiisii bay dhacday xaddaana camru naaqid wasuhayr binu xarbi qaala xaddaana sufyaan binu cuyayna can ibn abi najiix can mujaahid can abi macmar can cabdillahi qaal inshaqa alqamar dayixii baa dhambalmay calaa cahdi rasuuli xilliga nabiga bishiqatayn laba qaybood faqaala rasulu sala allah alay waslam wuxuu yidhi ishhaduu marag ka noqda iqtarabat saacatu inshaqa alqamar buu ka noqda buu yidhi wakaas waa barataane habeen bay ahayd habeennimo marka ilahay awooddiisa waxba kumaaha inuu intuu yareeyo oo kala gooyo oo kala jabiyo waa ku tuuro adarqa celiyo intaba qiyaamahaba waa la baabi'in doonaa isagoo dhanba waa la duuduubi doona xaddaana abubakr bin abi shayba abu kurayb وإسحاq بن ibrahim جamيعا عن أbي معاawiyة xا وxadثna cمر بن xفs بن قya xadثna abi kilahuma عن أعmش xw xadثna min jab بن الxاrث التaymi wlفd لah أخbarna iبn muسى عن أعmش عن ibrahim عن abi mcmر عن cabdالlah بn mascuud qaala baynama naxnu anaga oo maca rasuulilah nabiga la joogna عalيه السلام bmina minana joogna id infaraqa waxaa dhambalmayoo laba noqday alqamaru dayxii filqatayn laba qayb buu noqday fa waxay noqotay filqatun qayb wara'ahu jabal buurta gadaashiisa wa filqatun kalena duunahu sokadiisa faqaala lanaa rasuulu baa wuxuu nagu nimi calayh salaam ishaduu mara ka noqda xadaana cubaydullah bn mucaadin canbir xadaana abi qaala xadaana shucba can can ibrahim can abi macmar can cabdillahi bni mascuudin qaal inshaqa alqamaru cala cahdi rasuuli illahi sala allah alay slam filqatayn laba qaybood fasatara aljabala fasatara aljabalu buurtii waxay qarisay filqatun mid ayay qarisay ilahay baa suuraba u yareen kara wa kaanat filqatun qaybti kalena fowqa aljabal buurta korkiisay noqotay faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam allahuma shhad ilaahw markhaati ka noqo inaan mucjizadii ay weydiiyeen ay u muuqatay oo ayadana ay diidan yihiin sixir weeyaan bay dhahayaan markaasba xaddaana cubaydullah ibni mucaad xaddaana abi xaddaana shucba can acmash can mujaahid can ibni cumar can nabi sal slam mil dalika qal xadanii bishr bn khalid abarana maxamed bn jacfar xaw xadana maxamed bn bashar xadana ibn abi xadiid kilahuma can shucba biisnaadi bn mucaad can shucba naxw xadiihi غayr ana fi xadiiث ibn abi cadiy waxaa ku sugnaa faqala ishhadu ishhadu uu ku celceliyey xadaana zuhayr bn xarb wcabd bn xumaydin qaala xadaana yunas bn mxamed xadaana shaybaan qala xadaana qataada can anas bn malikin ana ahla makata reer maka sa'aluu rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam way weydiiye an yuriyahum aaya aayad haddaad nabi tahay calaamo weynna tus faaraahum inshiqaaqa alqamar dayixi dilaaciisii buu tusiyey maratayn ee firqatayn maratayndaasi waa marjuux wahmiga ku sugan laba jeer dayaxumuuna dilaacayn hal mar unbay dhacday qur-aankana lagu sheegay sunnada mutawaatirada ku yimid marka maratayn mana firqatayn inaad tirahdo ama filqatayni ama mxuuha qidcatayni ama maratayndaasi waa marjuux oo wahmiga ku jira fi ruwaad waxadaanii maxamed bnu raafic xadana cabdirazaaq ahbarana macmar can qataad can anas bimacna xadiidi shaylaan qala وxadana mxamed بن mثنى xadana mxamed بن jacfر abu dawud xaw xadana ibn bashaar xadana yaxya bn saciid ومxamed بن jacfر abu dawud kulhm can shucba can qataada can anas qaal inshaqa الqmr firqatayni hadihi hiy riwaayaة اmaxfuud maxfuudka riwaayada weeyaan وفي xadيiثi أbي dاود انشhق القمر على cهد رsuل اللh صلى الله عليه وسلم xdثna موسى بن qرayش التميمي xdثna اسحاq بن بكر بن مضر xdثna أbي قال xdثna شعبة cفوا جعفر بن ربيعة عن cراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن cوف can ibni cabaasin radi allah canhuma qaal qaala wuxuu ina alqamara dayaxi inshaqa calaa zamaani rasuuli illaahi xilli nabigu dilaacay baabun laa axadda qof ma jiro asbaru ka sabir badan calaa adan dhib la dhibay min allahi ilahi xaggiisa caza wajal intay wax aan u laayiq u ahayn aan ehel uuna u ahayn subxaanahu watacaala uu ka nasahan yahay ee ku sheegaan hadduu haddana iskaga sabraya weliba nicmo siinaya allah subxaana xadana abubakr bin abi shayba xadana abu mucaawiyata abu usama can acmash can saciid bni jubayr can abi cabdiraxmaan asulami can abi muusa alashcari qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam laa axadda qof ma jira asbaru ka sabir badan calaa adaa dhib yasmacu uu maqlaayo min allahi caza wajal axad dhib uu maqlaaya kaga sabir badan ilahay ma jiro inahu shaaniye yushraku bihi waa loo sharig yeelaya inahu ilaah yushraku bihi waa loo sharig yeelo qayrkii baa la caabuday oo la dhihi ilaahay weeye wayujcalu lahu alwalad walad baa ilaahay loo yeelay ilmuu leeyaha la dhahaya uma yucaafihim haddana waa iska caafinayaaoo wayarsuquhum waa arsuqayaa subxaanahu wa tacaala cirkiisa waa u furaya dhulkiisana waa u soo saaraya u diidi mahayo subxaanah xadana mxamed bn cabdilahi bn numayr wabu saciid ashaju qaala xadana waki xadana axmed sulaymaan xadana saciid bn jubayr can abi cabdiraxmaan asulami can abi hurayra can nabi sal l slam midli ilaa qowluhu wayajcalu lahu lwalad walad ba ilah u yeelay fainahu lam yadkuru ma sheegin intaa inta kale waa ku waafaqsanya وxadثna cbaydاللh بن سعيid xadثna abu usama عن الأcmش xadثna سعيid بن jubayr عن abi cبdiرحman الsulmi qaal qala cbdاللh بن qays ba wuxuu yidhi abu muسى qala rasuul الlahi salى الlaه عليه وsلم wuxuu yidhi ma axadun qof ma jiro asbra calى ana dhib kaga sabir badan yasmcu maqla min allahi tacaalى inahum yajcaluuna waxay u yeerayaan allah lahu ilahay midda shariik hayrkii bay dhahayaan ilahay wayaanoo bur iyo nafci buu keenaa waxaan waxbaba keeni karin oon hadli karin oon nafci keeni karin oo dur keeni karin iyay wax moodayaan ag fadhiisanayaan wayajcaluun lahu waladan ilmay ilahay u sheegaya subxaanaه wa tacaala ilahay waa allah awalka ah walaysa qablahu shay wax wax dhalana wuu dhimani marka ilahay waxba ma dhanin subxaana wa tacaala wixii la dhalana xaadid weeyaan marka labada midna ma jirto lam yarid walam yuulad wey wayajcalu lahu walada wahuwa maca dalika yarzuquhum waa yarzuqaya wayucaafihum waa iska caafinaya wayusliihim wax kasuu siinaya baabu dalaba alkaafiri fidaabi min alard dahaba gaalka wuxuu dalbi doonaa alfidaa inuu isku furto min ard ardada muggeed dahaban oo dahaba marka qiyaamada tago yaa wuxuu dooni ardada muggeeda dahab haddii la siiyo inuu isku furto haddana maanta waxaa laga karinaya war laa ilaha illa allah waxba kugu joogin xoolo kugu joogin ku hadaloo salaada tuko alla ka cabso ayaa lagu karinaya xadana cubaydالlah bn mcaad alcambari xadana shucba can abi cumraan aljawni can anas bni maliki can الnabiy salى اllah alيه wasalam qaal yaquulu اllahu tabaaraka wa tacala ilahay wuxuu dhihi doonaa liahwali ahli الnaar ehlu naarka ninka ogu fudud cadaaban cadaab abu aalib bay ku tilmaamaayeen ninka ugu cadaab yar low kaanat laka dunya wamaa fiiha adduunyada iyo waxa ku jiro dhan haddaad lahaan lahayd akunta muftadiyan biha ma isku furan lahayd naarta ma iskaga furan lahayd maanta fayaquulu nacam haa fayaquulu ilahi baa wuxuu qad aradtu minka waxaan kaa dalbay oo aan kaa doonay ahwana wax ka yar min haada waxa wax ka yar oo fudud baan kaa dalbay wa anta adiga oo fii sulbi aadama aadam aabbaha aadam adoo ku jira yaa calamudeerkii alastu birabbikum balaa baa tiri balaadiiba haddana adduunka markaa timid yaa ambiye lagu soo diro kutub laguu soo dejiyey wax walba laguu caddeeyey allah tushrik baan kaa dalbay ha ii sharig yeelin axsibuhu qaala inuu yidhi walaa udkilaka annaar anna naarku gelin maayo ha ii sharig yeelin fa abayta waa diitay ila shirk waxaan gaalnimo ahan waa lagu kari waayey haddana waxaad leedahay dahabka adduunka o dhan basku furan laha ama adduunka o dhan oo dahab xadana maxamed mashaar xadana maxamed can ibn jacfar xadana shucba can abi cimraan qaala samict anas bin malik yuxadid can الnabi sal slam bimili qawle walaa udkhilaka الnaar kuma gelinayo haddaad tawxiid la imaato fainahu lam yadkuru minu sheegin raawiyin dambe xadana cubaydullah bn cumar alqawaariri waisxaaq bn ibrahim alxandali ومحمد بن مثنى العنزي والبشار محمد قال اسحاق اخبرنا وقال اخرون حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابي هشام عن قتاده بن دعام حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يقال للكافر يوم القيامه قال maalinta qiyama waxaa lagu dhahaya arayt waxaad noo sheegtaa low kaana laka milu lard ardada muggeedooda hama dahab haddaad lahaan laheyd naartu ku jira marka waa caloolaya akunta taftadiu bihi naarta ma furan leed fayaquulu nacam haa fayuqaalu la waxaa lula qad su'ilta waxaa lagu weydiiyey aysara min dalika intaa wax ka yar baa la weydiiyeyoo war si naartan uga badbaado tawxiise oo nabiyaasha iyo alla rume baa lagu yidhioo waa diiday marka been baad sheegaysaa qaala xadaanaa eh, cabd bn xumaydin xadaana ruux bn cubaada xaa xadaana camr bn zuraara abarana cabdاlwahaabi an ibn caطa kilahuma can saciid bin abi arubata an qataada can anas can nabi sal slm bimili hayr anahu qaal fayuqaalu kadabta been baa sheegtay walow rudduu lacaadu haddii la celiya hataa gaalabadii bay ku noqon lahaayeen kadabta been baa sheegtay qad su'ilta waxaa lagu weydiiyey oo lagu yidhi samee maa huwa aysaru min dalika intaa wax ka fudud inaad ilaahay wa watacala keligii caabuddo ood ambiyada rumayso ood arkaantii iimaankii la imaato islaamnimadana muujiso intaasaa lagaa codsado lagaa dalbayo waa diiday hadda marka cantaata iyo cabaadka iska daa baa laleeyahay walciyaadu billah ahlu naarkii weyaan iyo gaaladii wabilahi towfiiq sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wcala alih saxbi ajmaciin